siiradii nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh heshiiskii xudaybiya iyo siduu ku dhacay iyo tafaasiishiisii ayay ku saabsanayd muxaadaradii hore tanina waxay ku saabsan tahay maxaa laga faa'iidaystay oo duruus ama axkaam ama masaa'il ama siyaasa sharciya dhacdada iyadaa maxaa laga faa'iidaystay oo laga qaadanaya in badan bay culimmadu ka hadleen oo dhacdada faa'iidooyinkeeda iyo waxyaalaha laga qaadanayo aad ay kutub uga qoreen waxaa ka mid ah alimaam ibnu alqayim aljawsiya calayhi raxmat ullah kitaabkiisa zaadulmacaadka ayuu fawaa'id fara badan oo qisada laga qaadanayo ku sheegay culimo kaleetana sidoo kale duruus iyo cibar badan oo ibnulqayim uusan sheegin ayay tilmaameen faa'iidooyinka qisada markaa kama wada gaadhi karno laakiin wax ka mid ah wixii ilaahay naga waafajiyo ayaan tilmaamaynaa in shaa allahu tacaala asal ahaanna waxay ku tusaysaa qaabka ay ee culimmadu ula mucaamaloodeen qisada ama qaabka ay ula dhaqmeen qisadu inay ka mid tahay jawaanibteeda iyo say u dhacday iyo waxyaalaha ku yimid waxay ka mid tahay waxyaalaha loo deliishan karo shareecada iyo waxay ogoshahay iyo waxay diidan tahay macnaa dhacdadaasi nebiga khaas kuma ahayn balse waxay ahayd dhacdo ka mida noloshii nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh asalna wixii nebiga loo jideeyo ama isagu uu jideeyo ummaddiisuna way la wadaagtaa ummaddaa loogu talagalay isaga gooni kumaa saasaa asal ah wixii isaga gooni ku ah waa in deliil khaasa loo helo wixii deliil khaasa loo waayo dhahaya nebi maxamed bay khaas ku tahay deliil noocaasa haddii loo waayo asalku waa inay ummaddu la wadaagto waay sidaas daraaddeed ayaa qisada fawaa'id fara badan iyo axkaam ku saabsan oo noloshii muslimiintii ka dambaysay nebiga sal alla alay wasalam ilaa yowmina haadaa loo deliishanayo ayaa macnaha culimmadu ay kala baxeen oo ka soo saareen ma wada gaadhin karo marka sidaan sheegay laakiin e, qaybo ka mid a baan taataabanaynaa haddii allaydu waxaa ka mid ah dhacdadaasi fawaa'idda ku jirta ee fiqhiga ah ama siyaasa sharciya ah waxaa ka mid ah e, cumraysi la cumraysto bilaha xurmada leh ashhur xurumka la yidhaaho khaasatan ashhur اlxaj waxayna ahaan jirtay arrin xilligii jaahiliga iyo islaamka ka hor bilaha xajka in la cumraysto arrin jaahiliyadii carabtu ayna caado u ahayn bay ahayd caado umayna ahaan jirin laakiin ilaahay fadligii tabaaraka wa tacaala sharcigu arrintaa wuu bedelay in la cumraysan karo bilaha xajka nabigeennana salawaatu rabbi wasalaamu calayhi afar cumro ayuu cumraystay afarta cumroba waxay ahaayeen bisha dilqacday ahaayeen bisha dilqacda oo macnaha waxa weeyaan middan heshiiska xudaybiya sanadkii ka dambeeyey waa ka nebigu cumraystay sal alla alay wasalam afartuba sida saxiixulbukhaari iyo muslimba ku yimid bimacnaa dilqacday dhaceen ayay tilmaamayaan waxaa kaleetoo ka mid a ah axkaamta ibnuqayim uu sheegay oo laga qaadanayo qisada ee markaad cumro rabto waxaa fadli badan inaad ka cumraysato miiqaadka miiqaadka waa meesha loogu talagalay in laga soo cumraysto kadalika xajka markaad cumraysanaysana waa la mid maxaa yeeley nebigeennu sal alla alay wasalam labadoodaba wuxuu ka xarmaday dilxulayfa oo magaalada madiina agteeda ah sidaasaana fadli badan sunnada iyo hadyiga nebigana waafaqsan salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah hadyiga iyo xoolaha la geeyo xaramka sida xajkaba ay sunno u yihiin ayaa cumro keliyata markaad gudanaysana ay sunno u tahay inaad hadyi kaxayso leanna nebigu sal lla alay waslam xaj uma soconin cumru u socday haddana maca dalika hadyi buu kaxeeyey marka cumradana hadyigu waa sunno xajkana waa sunno waxaa kaleetoo laga qaadanayaa qisada oo fawaa'ideeda ka mid ah xoolaha hadyiga ah in la ishcaariyo oo la calaamadeeyo oo kuruska laga jeexo oo dhiig lagu calaamadeeyo mas'aladaasi mudla ma ah muladu waxa weeyaan waa waa suura xumayn iyo tashwiihin noolaha la tashwiihiyo ma ah ee waa masale mubaax oo maqsad sharcigala wa sidaa nebiguba ku sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxa uu ibnuqayim tilmaamay oo faa'iidooyinkaa ka mid ah istixbaabu muqaayadati acdaa'i illaah gaalada cadowga ah ee muslimiinta la dagaalamaysa in la cadhogeliyo oo ciil la bido oo laga cadhaysiiyo inay sunno tahy waxaana laga qaadan buu leeyahay arrintaa iyada ah, nebigu geelii uu kaxeeyey ee hadyiga ahaa waxaa ku jiray neef geela oo uu lahaan jiray ama rati uu lahaan jiray abujahal odaygii reer qureysheed ee beder lagu dilay qurayshna odaygeeda ahaa odaygaasi rati uu lahaan jiroo laga qabsaday ayuu nebigu geeli hadyigaha raaciyey ee meesha lagu qalahayay ujeeddaduna waxay ahayd gaaladan geeloodii laga qabsaday inta loola yimaado weliba geelii odayaashooda iyo sanaadiiddooda geeli laga qabsaday haddana hortooda in lagu qalo waxoogaa nooc kacadhaysiinaa ku jirta kacadhaysiintaasi marka waa maqsad maqsad weeye shareecada maqaasideeda ka mid a oo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadiisa markuu rabbi tilmaamayey suuraddaa suuratulfatxi aakhirkeeda wamahaluhum fi linjiili ka zarcin akhraja shat'ahu faaasarahu faاstaqlada faاstawaa calaa suuqihi yucjibu azuraaca liyagiida bihim alkufaar nebiga iyo mu'miniinta saxaabadaee garbaha yani dhinacyaha kaga jira ee xoojinayaay waxaa alla ugu talagalay liyaqiida bihim alkufaar gaalada inuu kaga cadhaysiiyo sidoo kaleeto suuratu tawba walaa yata'uuna mawطi'an hee yaqiidu alkufaar marka gaalada dagaalku nagala dhexeeyo ee xarbiyiinta muqaayadadooda iyo kacadhaysiintooda iyo in ciil la bido waa maqsad maqaasida shareecada ka mid a ah. waana masale ajir laga helayo waay oo allah tabaaraka wa tacaala waa ka ku tilmaamay mujaahidiinta hadday meel maraan ama istaagaan gaalada ka cadhaysiinaysa ajir bay ka helayaan masaladaana waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa eh, hoggaanka ciidamada muslimiinta inay habboon tahay inuu qaato asbaabta loogu talagalay ama dagaal ama sir helitaankeeda ama macluumaad uruurintiisa sidii ciidankiisuna ku nabadgeli lahaa cadowgana uu dhib u gaadhsiin lahaa waa inuu ku dadaalo waa inuusan dhihin dhihinun ilaahay baan tala saartay sidaas daraaddeed ilaahay haddaan anugu ku xidhnahay allah i wato waxba taxadar ugama baahni waxaa la rabaa inuu dirsado muxuu ahaayey sirdoon dirsado oo uu hortiisa iyo gadaashiisa iyo meel kastoo khatar uu ka filayo inuu sirdoon dirsado oo yacni waxa weeye dad warka u keena dirsado oo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagoo rasuul ilaahay ah allana ilaaliyey tabaaraka wa tacaala isaga la fahaantiis hoggaankii ciidamadana ahaa haddana maca daalika asbaabtuu qaadan jiray waa kaa dirsaday ragga macluumaadka iyo sirta iyo jidka uu sii marahayo bal khatartiisa macluumaad iyo war uga keena ayuu diri jiray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh taa keliyata maaha mawaaqic fara badan markay qayla soo yeedho rag buu u diri jiroo ka warkeena dhihi jiray nebigu sal lla waslam leanna tala saarashada alle tabaaraka wa tacaala macnaheedu ma ahaun ilahay baan isku hadlaynaya ee macnaheedu waxa weeye sababtii la imow ilaahayna tala saaro min baab acqilhaa watawakal cala allah yacni neefka dabar allana u tala saaro laakiin adoon dabrinoo neefkii seetaynin ilaahay baa ii ilaalinhaya waa iska sii daynaya taasi sax maaha tawakulka waxaa la yidhaahdaa waa inaad asbaabtiina la timaaddo qiyaasta ugu badaneed asbaabta la imaan kartana waa inaad la timaaddo dadaasho bini aadan ahaan u dadaasho markaad dadaasho kadibna natiijadeediiyo waxay noqon doonto ilahay u dayso ood allah tala saarato tabaaraka wa tacaala taana waa laga faa'idaysaa waxaa kaloo laga faaidaysa sida ibnuqayim caleyh raxmatullah uu tilmaamayo ana alisticaanata bilmushriki alma'muuni fi ljihaad jaa'izatun cinda alxaaja buuri in la kaalmaysto mushrigga gaalka la aaminsan yahay jihaadkana loo kaalmaysto way bannaan tahay markii loo baahdo waa gaal waa si gaal aad ku kalsoon tahay waxaad uga maarmi weyday inaad arrimo dagaal ama yacni waxa weeye eh, sirdoonnimo ama macluumaad inuu kuu keeno yaad uga maarmi weyday waad isticmaali kartaa asagoo gaal ah laakiin waa inaad aaminsan tahay ood isleedahay dhib kaaga imaan maayo waxa aad u dirsatayna iyo muhiimadda u dirsanaysana waa keenaya waa inaad ku qanacsanta wuxuu arrintaa iyadaa laga qaadan buu buuhi ibnulqayim calayh raxmatullah lianna caynahu alkhusaaciya kaana kaafiran iddaaka buuhi ninkii reer khusaace ee nebigu dirsaday ayuu yidhi iga hormaroo bal jidka warkiisa ii keen ee warka u soo gudbiyey gaal buu ahaa gaal buu dirsahaa masalada ah dagaalka ma kula geli karaan oo haddaad u baahato dagaalka ma ka qaybgeli karaan ayaa waxay tahay masale khilaafiya xadiidkii fii saxiix muslim iyo kayrkiina uu ku yimid tafaasiisheeda hadda geli maayo laakiin waxaa laga faa'iidaysanayaa in cinda alxaaja ay bannaan tahay lana adeegsan karo lana isticmaali karo muhimmadaha jihaadka qaar ka mid a ah haddii looga maarmi waayo shardina ayse tahay in la aaminsan yahay oo qalabatu danni maluhu suu u badan yahay laysleeyahay dhibka imaan maayo ayb maslaxada ku jirta waxaa ka mida buuhi taa iyada ah oo nebigu uu fiirinayey hadduu gaal yahay dee gaaladii wuu dhex geli karaa warkoodana si fudud buu ku soo heli karaa baynamaa meeshaasoo kale haddaad ruux muslima dirsato inuu meesha galaaba ku adagba marka inaad dad meeshii geli karoo macluumaad ka keeni karo oo eh, fursad u haysta inaad dirsato walow gaalba ha ahaadee haddaad u baahato yacni waxa waa bannaan tahay buu leeyahay oo waxay ku tusaysaa inaysan dhibaato lahayn waxaa ka mid ah faa'iidooyinka laga qaadanayo istixbaab mashhuurati alimaam raciyatahu wa jayshahu inay sunno tahay oy fiican tahay inuu imaamka iyo madaxda iyo amiirku uu la tashado dadka raciyaddiisa ciidankiisana uu la tashado istikhraajan liwajhi alra'yi muxuu ula tashanayaa ra'yiga wejigiisa saxda abuu ah la soo baxayaa leanna ra'yi hadduu kaa maqan yahay walaalkaa buu la jiraa wastitaabatan linufuusihim iyo qancin uu nufuustooda qancinayo leanna haddii ciidanka iyo raciyaddiiyo dadka kula socdaayay ay talada kaala qayb qaataan raalli wey markaa laakiin tala ayna waxba kula hayno adigu go'aanaad ka soo gaadhay haddaad dusha ka saarto ma ay qanacsanaa wa tacarufan limaslaxatin yakhtasu bicilmiha bacduhum duuna bacdin iyo inaad garato maslaxo garashadeeda ay qaarkood khaas ku yihiin qaarka kalena kala khaas yihiin bimacnaa waxa weeye markii arrinta laga hadlayo maalan miiska waxaa yaalla arrin ku saabsan yacni caskari iyo ciidan iyo milatari iyo istiraatiijiyo dagaal ku saabsan ilaahay dadka isku fahamna kama dhigin isku aqoonna kama dhigin markii masaladii dadkii ahlulkhibrada ahay waaye aragga ahaa ee aqoonta milatariga iyo ciidanka iyo dagaallada ku takhasusa lasoo dhex dhigo rag baa ra'yi ka imaanayaa kuwa kale ayna haynin mas'aladu hadday caafimaad ku saabsan tahayna waxaa loo uruuriyaa dhakhaatiirta hadday ku saabsan tahay muxuu ahay milatari iyo dagaalna dadka aqoonta le baa loo uruuriyaa hadday ku saabsan tahay majaal kalena kolba majaalka dadka takhasus kale baa loo uruuriyaa hadday markaa kadib sharci u baahatana culimmadaa dib loogu celiyaa marka yacni wixii ra'yiye jiri kaloo dhan inuu la soo baxo waana miduu nebigeennu samayn jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa yeedhe rabbigii baa amrayo allah wuxuu ku yidhi washaawirhum fi lmri faidaa cazamta fatawakal cala allah nebi maxamedow la tasho saxaabadaada arrinka kala tasho markaad go'aansatana ilaahay tala saaroo ku dhaqaaji yacni waxa weeye waxaa la rabaa haddii go'aanku soo baxo go'aanka inaan si dabacsan lagu qaabilin ee si adag loo qaataa la rabaa ilahayna la tala saarto laakiin intuusan go'aanka la qaadanin in arrinta la rogrogo oo dhinac walba layska taago oo wixii ra'ya la uruuriyo markaa kadibna go'aankuusaa ku soo baxo nabigeennu waa samayn jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh mu'miniintana alla waaba ku tilmaamayo wa amruhum shuuraa baynahum arrinta mu'miniinta iyo muslimiintu waa tashi dhexdooda ah waa wax laga tashado islaamku ma yaqaano wax la yidhaahdo kayga qaado anigu baa jira a anigu baa jira amar qaado ha hadlin tala ma lihid ha digtaatarnimo ma yaqaano islaamku digtaatarnimo ma yaqaano laakiin islaamku wuxuu yaqaanaa ra'yi laysla rogrogo kadibna meel laysla dhigo qisadan dhexdeeda laba meelood bay ku soo aroortay oo nebiga oo saxaabadiisa la tashaday qodobka koowaadi wuxuu ahaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markii la yidhi ciidamaa lagu urursadayoo waa lagula dagaalamayaa wuxuu saxaabada kala tashaday intaan daba marno ciidamadan meesha isku uruursanaya guryahoodii iyo carruurtoodii iyo dumarkoodii ma u dabamarnaa mise socodkeennaan iska wadannaayoo baydkaan iska aadnaa waa kii abubakar ku teliyey rasuul ilaahayow maynaan u imaanin dagaal eh cumraan u soconnaye teenna aynu ku soconno wixii inaga hor yimaadana markaan iska celinno waa quman tahay sidaasuu nebiga ra'yigaasuu qaatay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wada mar kaleetana waxay ahayd markii inta heshiiskii la saxiixayoo la dhammaystay nebigu uu go'aansaday inuu madiine ku soo noqdo saxaabadiisa waa ka ku yidhi xoolihiina qaloo gowraca xiirta waynu noqonaynaaye ee saxaabadii wax dhaqaaqa la waayay shib loo aamusay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh amarkii la qaadan waayey nebigu isagoo murugsan oo arrintaa ka xun waa kii u galay umu salama ee umu salama arrintii u sheegay ee ay tidhi rasuul ilaahayow ow ma rabtaa ma jeceshahay in sidaa aad rabto ay fuliyaan haa intaad baxdo nin iyaga ka mid ah la hadlin adigu waxaad bilowdaa inaad xiihato xoolahaagana gowracdo ku bilow taladii umu salm uu nabigu qaatay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa dhaqaaqay waa ka xoolihii gowrac ku bilaabay timaxiirihiina u yeedhay saxaabadii markay arkeenna waa kuwa arrintiisii lama filaana ugu tillaabsaday oo markiiba ku dhaqaajiy taladu adiga hadday kaa maqan tahay dumar baa laga yaabaa inay la jirto soo maarti taladaasi wax furfurtay ee nebiga murugta ka dejisay ee arrintii fududaysay yay ka timid ummu salamay ka timid haweeney caqli badanna way ahaan jirtay radia allahu tacala canha wa ardaaha marka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhacdooyinka noocan oo kale ah inta badan waxaa badnaan jirtay inuu saxaabadiisa la tashado weliba waxaa aad u badnaan jirtay inuu taladooda iyo ra'yigooda qaato aad bay u badnayd dagaalkii waxaa ka mid a ah beder oo kale mowqica iyo meesha ciidanku degayee laga dagaalgelayo saxaabaduu ka talageliyey ra'yi nin saxaabihii soo jeediyey buuna qaatay dagaalkii uxud markii intay gaaladu ay dul timid ay ku talagaleen inay baabi'iyaan nebigii saxaabadiisa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadii buu la tashaday maxaynu samaynaa maxaynu samaynaa isaga waxaa la qumanaa oo taladiisu ahayd inuu magaalada gudaheeda ku dagaalamo oo ciidanku waa kaa badan yihi ciidanku hadduu kaa tira badan yahayna magaalo gudaheed baa lagula dagaalamaa magaalada innagaa leh gudaheed aan kula dagaalanno niman dhallinyaro u badan oo dagaalkii beder ka ka maqnaa oo ka baaqday oo ilaahow idinkiiyo gaalo mar uun idin kulmi leh oo xanaaqsan unbaa yidhi rasuul ilaahayow magaalo dhexdeed ku dagaalami mayna ragga noo saar bannaanka inoo bixi nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa yahay buuri saabaa rabtaan haa waa wuu labistay markuu labistay oo dirayskii dagaalka uu diyaarsaday ayay marka intay ku soo noqdeen bay rasuul ilaahi malaha waxaadan rabin baan ku marsiinay ra'yigaagii aan qaadanno markaasu wuxuu ku yidhi nebi uma habboonaa mana dhici karto markuu dirayskii dagaalka la bisto kadib inuu dib u furo ma suuroobi karta ina dhaqaajiya buuri sidii baa bannaanka loogu soo baxay taladoodii buu qaatay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh isla dagaalkii ka dambeeyey axzaab sidoo kale markii inta laysu bahaystay carab qabaa'isheedii o dhan isugu tagtay oo meesha soo degtay waa waxaan ayna xamili karin waay oo mudabbil ku dhowaada magaalada dul degan yihiin bannaankana loo bixi waayo magaaladii inta god lagu wareejiyey dhankii laga soo geli jiray godkaa la waardiyeynahayo isku dhac yaryarana uu marmarka qaarkood dhacayo ayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu bilaabay marka inuu isku dayo inuu kala furfuro ciidamada gaalada oo uu isticmaalo alxarbu khudca wuxuu la tashaday labadii ninee marka aws iyo khasraj ugaasiyada uu ahaa sacd ibnu cubaada iyo sacd ibnu mucaad buu la tashaday wuxuu yidhi ka warrama qabiilka qabaa'isha meesha timid ugu tira badan uguna dhibka badan haddii aan la heshiinoo nidhaahno magaalada madiina midhaha ka go'aya niskood baannu idin siinaynaaye naga noqdoonna dhaafa kuwaasi hadday inaga noqdaan intan soo hadhay waynu iska celin markaa ee nimankaa ballanqaadka aan siinno oo dalagga ka go'aya magaalada madiina aan qayb u ballanqaadno sidaa haynoga jabeen haynoga noqdeen inta kalena aan garacno labadii sacad arrintii waa la qumanaan weyda waxayna rasuulka ilaahayow annagoo gaala ah oo gaalo isla ah yay weligood iyo allahood inay xoolaha naga martigeliyo aan ku siinna mooye weligood xoog mayna nagaga qaadan maanta annagoo islaamnay oo muslimiin ah inaan xoolaha aan siino oo naga noqda aan dhahno ma dhacayso waxay ka badin waayaan ha hayeena waana iska celinaynaa ma saasaad garateen haa waa yahay buu nebigu uhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa arjaxu nnaasi caqlan dadka intuu ilaahay abuuray ninka ugu caqli badan waayo ilaahayna ugu xidhnaan badan tabaaraka wa tacaala haddana maca daalika siyaasadiisu saasay ahay siyaasaddaadu hadday noqoto marka siyaasad istibdaad iyo anaa idhi iyo ra'yigayga iyo hallay raaco iyo tala male ood isuba aragtaba inaad ra'yi muqadasa leedahay dadka intooda kaleeto xayawaanun adiga kuu shaqaynahay waxba ka socon maaya ma ahayn hadyigii sax siyaasadda sharciga ee nebigu maray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saasay ahayd cadadiisuna saasay ahayd inuu mushaawarada iyo talada badiyo saxaabadiisiiiyo raggii ka dambeeyey baana arrintaa ka dhaxayo ayaa ka dhaxlay oo siyaasada iyaguna ku socday waxaa ka mid a waxyaalaha laga qaadanayo alimaam ibnuqayim caleyh raxmatullahi uu tilmaamayo inay bannaan tahay gaalada kula dagaalamaysa gaalada kula dagaalamaysa ee dagaalkoodii ka dhexeeya intaad daba marto raggii dagaalka u soo xaytay ee dagaalami lahaa inaad magaaladoodii iyo dumarkoodii iyo carruurtoodii intaad u daba marto aad qafaalato shardi ma aha in dagaal idin dhex maro laakiin marba hadday dagaal idinka dhexeeyo waxa ay haystaan oo dhan baa kuu bannaan ayadana waa laga qaadanayaa qisada waxaa laga qaadan buu ibnulqayim ibnuqayim raxmat raxmatullaah hadalka baadilka ah walow cid aan mukallaf ahaynba ha loo tiiriye in la radiyo hadalka baadilka ah hadalka aan saxda ahayn xataa cid aan mukallaf ahaynoo xoolo oo kalaba ha ku saabsanaadee hadalka baadilkaa in laga jawaabo la yidhahdo ma jiro xaggee laga qaadanaya waxaa laga qaadan markay hashii fadhiisatay qaswa hashii nebiga sal alla lay waslam waxay saxaabadii yidhaahdeen khala'at ilqaswa khala'at ilqaswa hashii qaswa ahayd waa daashay waa daashay waa socon la'dahay waa tabar dhigtay warkaasay dheheen markaasaa nebigu wuxu yidhi sal lla lay waslam kama aamusina waa ka jawaabay muxuu yidhi ma khala'at wamaa daaka laha bikhuluq buu nabi uhi sal lay slm mana aynan daalin dabeecadeediina ma aha waxaa laga qaadan bu le ibnuqayim caleyh raxmatullah hadalka khaladka ah xataa mukallaf faxanayn ba ku saabsanaado xataa xoolaha ku saabsanaado xataa carruur ha ku saabsanaado hadalku hadduu khalad yahay wuxuu mudan yahay in laga jawaabo oon laga aamusin xikmaddaana waa laga qaadan buu leeyahay ibnualqayim caleyh raxmatullah axkaamta iyo fawaa'idda laga qaadanaya waxaa ka mid eh alimaam ibnu qayim caleyh raxmatullah uu tilmaamay ana almushrikiin wa ahla albidaci waalfujuur waalbuqaati waalalama idaa talabuu amran yucadimuuna fiihi xurmatan min xurumaati اllahi tacaala ujiibuu ilayhi wa ucطuuhu wa uciinuu calayhi wain manacuu hayrahu buud yacni gaalada iyo dadka ahlulbidaca iyo ahlulfujuurka iyo buqaadda dowladda muslimkaee saxda ah ku kacsan ee fallaagada ah iyo dalamada dulmiga wada hadday dalbaan arrin ay ku weynaynayaan ilaahay xurmo ka mida xurumaadkiisa waa loo ajiibiyo waa laga yeeli waana la siin waana loogu kaalmayn middaa midaan ahayn haba manciyeene middaa midaanayn haba manciyeene bimacnaa waa gaalo ama waa dad ahlulbidac oo bidacada waaweyn ku jira ama waa dalamo iyo ahlulfujuur ama waa buqaad laakiin waxay rabaan wax badanoo diintii ka midana dhibbay u geysanayaan wax diinta waafaqsanoo ilaahay diintiisa qayb ka mid ahoo ilaahay shacaa'irtiisa iyo xurumaadkiisa lagu weynaynayay soo gudbiyeen ama ay rabaan inay sameeyaan ama ay codsadeen in gacan lagu siiyo wuxuu leeyahay waa gaalo waa mubtadico waa ahlulfujuur diintii intii badnayd bay la dagaalameenoo diideen qodobkaas isaga ee ay hagaajinahayaan waa loogu kaalmayn waana lagu garab istaagi waana waxbaa lagala qaban oo la dhihi maayo oo dee wixii kaleba diidee dee wixii kale hadday diideen kan ay rabaan kan ay rabaan baa yaa garab lagu garab siinaya leanna muhimmaddu waxa weeye xaqa ninkii dooniba ha keenee xaqu inuu istaagaa muhim ah cadaaladdu inay istaagtaa muhim ah xaqdarrada iyo dulmiga inuu dhintaa muhim ah haddii kii gaalka ahaa uu cadaaladdii uu wado ama gaalkii wax shareecadii ka mida uu istaajinayo waa lagu garab istaagaya muslim mubtadica iskaba daa muslim ahlulfujuure iskaba dhaaf muslim daalime iskaba daa macnaheedu waxa weeye waa mas'alo yani waxa wey muhimmadda wuxuu leeyahy marka fa yucaawanuuna calaa maa fiihi tacdiimu xurumaati illahi tacaala waxaa loogu kaalmaynayaa wax kastoo ilaahay xurumaadkiisa lagu weynaynayo laa calaa kufrihim wa bagyihim gaalnimadooda iyo gardarradooda iyo xadgudubkooda loogu kaalmayn maayo wa yumnacuuna mima siwaa daalik wixii aan ahayn arrinkaana waa laga diidi oo laga oggolaan maayo maalan gaala waxay waddaa dad muslimiinoo gaajoonahayoo baaba'aya yaan caawinaynaa way caawin rabaan naftooday rabaan inay badbaadiyaan gaajadanay rabaan inay wax ka qabtaan waa xurmo ilaahay xurumaadkiisii ka miday rabaan inay isu taagaan dhinac kaleeto islaamkiibay kala dagaalamayaan qodobkaa isagaa waa lagu garabsiin qodobkaa isagaa waa lagu kaalmayn gaalaa waxay ka shaqaynaysaa masaajid inay dhisanto waana gaalo qodobkaasi wixii lagaga qayb qaadan kara waa laga qayb qaadan wahaakadaa oo dee waa gaalee see loogu garabsiin oo muslimiintiiba dhinac kala dagaalamayaane waa see loogu garabsiin oo diinta inteedii kaleyba dumiyeen oo la dagaalameen see loogu garabsiin ma aha waa fiqixumo taa iyadaa waa fiqixumo muhimmaddu waxa weeye wixii khayr ah iyo wixii taaco ah ciddii istaajinaysa garab baa lagu siinaya wixii aan taa ahayn oy ku khaldan yihiinna waa laga celin haddii laga celin karo haddii laga celin kari waayena muxuu ahay almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur inta la kari karo intaan la kari karin sababteeda ku dhici mayse wixii la kari karana waa la samayn wixii aan la kari karayninna hadda meeshuu ka baxaya wuu sii wadaayo wuxuu leeyahay ibnuqayim calayhi raxmatullah fakulu man iltamasa almucaawanata calaa maxbuubin lilahi tacaala murdin lahu ujiiba ilaa dalika kaa'inan man kaan cid kastoo dalbata in loogu kaalmeeyo shay alla jecel yahay ilaahayna raalli gelinaya waa laga ajiibi cidduu dooniba ha noqdee mubtadic ha noqdo kaafir ha noqdo daalim ha noqdo maa lam yatarattab calaa icaanatihi calaa dalika almaxbuubi mabquudun lilaahi acdam minhu haddii ayna ka dhalanin kaalmayntaa loogu kaalmaynaya shaygaa isaga ah shay kale oo ka weyn oo dhiboo ilaahay necbiya haddayna ka dhalanin kaalmada aad u kaalmaynayso ee wanaagga uu qabanaya aad ugu kaalmaynaysa hadday ka dhalanayso shar ka weyn iyo xumaan kaloo ka weyn markaasi waxa weeyaan kaalmada waa la joojinoo waxaa loo joojin dee maslaxadan aad rabto mafsado ka weyn baa ka dhalanaysa wa dafcu lmafaasidi muqadamun cala jalbi lmasaalix masalada uu ka hadlaya taas iyadaa wey markaasu wuxuu yidhi wa hada min adaqi almawaadici wa ascabiha yacni waa meelaha ugu daqiiqsan uguna adag weeyaan buuhi sharcada leanna maxaa laysgarab dhigaya waxaa laysgarab dhigayaa mafaasid iswadata waxoogaa maslaxaana ku dhex jirto maslaxadaa yartee ku dhex jirta ma lagala soo dhex bixi karaa ma la xoojin karaa ruuxii marka fahmadiisu iska gaaban tahay meel adag buu ka istaagaya qori iyo qiiqiiba waa laysla tuuraa buu istaagahaya maxaa waxaanka hadda noogu wadda war maya waxoogaa yarbaa meesha ku jire intaa yartaa aynu xaqiijinno ha wixii kaleetana de waxaan ka qaban karna aan mancinno wixii kalena mama mancin karaynaba meeshaasi waa meelaha ugu adag buu leeyahay wa ashaqiha cala alnufuus nafafyaalkana ugu dhib badanoo ugu adag waayo walidalika daaqa canhu min asaxaabati man daaqa buy saas daraaddeed saxaabada ciddii cidhiidhiga ka gashay ay cidhiidhi uga gashay ilaan waa kii kuwii baashu ku adkaatay soomaayan markuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi heshiiska galay oo qodobo ad adag ku jiraan soo saxaabadii in badanoo ka mid a arrintii ma qaadan waayo ya yacni waxaa u muuqday shaarica waxaan u muuqanin saxaabada soo ma nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markay hashuu fadhiisatay muxuu yidhi ya muxuu yidhi wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay qorsho maanta soo bandhigi mayso quraysh qorshahaasoo ilaahay xurumaadkiisa ay ku weynaynayaan iyo baydkiisa ilaa waan ku waafaqi soo saas maaha khudada marka ay keeneen waxay ahayd aan heshiis gallo dagaalna ha la baajiyo khudadii iyo qorshihii noocaasay keeneen buu nebigu ka waafaqay muxuuna ku bedashay oo qaatay heshiis qodobadiisu adag yihiin soo ma qodobkaasi waa qodobka saxaabada u dhadhami waayeen liqi waayeen waa meel adag marka waa meel u baahan fiqhi garasho miisaan masaalix iyo mafaasid meesha noocaasoo kalea waa meelaha ugu adag waa sababtu waxa weeye adiga haddaad maslaxa iska cad iyo mafsado iska cad isgarab dhigayso miisaanka wayba iska caddahay way qeexantah haddii aad mafaasid waadixa iyo masaalix waadixa laakiin markay dhibaatooyin iyo madaar iyo mafaasid isqabsato lafteeda ood u baahato warma middanaan rajaxan mise middanaan rajaxanoo xoog badan masaalixdii baa isku dhacday warma middanaa xoog badan mise middanaa xoog badan meeshaasi meel caamo iyo ashbaahu alcaammo iyo dalabatulcilmi meelay geli karaan ma aha waa meeshaas xataa saxaabadii waaweynaa rag ka mida ku wareereen waay meeshan oo kale marka waxay u baahan tahay dad fuqahaa oo ilaahay fahmi siiyey tabaaraka wa tacala baa masaa'isha noocan oo kale ah cilaajiya oo ka hadla oo wejigeeda garan karaya masaladaa way masaladu alimaam ibnuqayim caleyh raxmatullah uu leeyahay walidaalika daaqa canhu min asaxaabati man daaq cumarna hadalkii la ogaa uu ku hadlay markii dambe uu wejigu u caddaadayna waa kii acmaasha badan sameeyey laakiin arrinkaasi wuxuusan ka qarsoomin asidiiq abubakr ah, sidiiq radi allahu canhu soo maa markuu cumar arrintii uu yani waxa weye nebiga u tegay oo la hadlay oo soo noqday oo abubakar u yimid abubakar isagu ma jexinjexin soo saas ma bal isaga iyo nebigoon is-ogayn ayaa hadalkoodii iswaafaqay soo ma hadalkii uu nebigu cumar ku yidhi laftiisii ayuu abubakarna ku yidhi abubakar aad buu u deganaa wuxuu leeyahay ibnuulqayim waxay ku tusi inuu ahaa abubakar afdalu saxaaba wa akmalu saxaaba saxaabada ninka ugu fadli badan uguna dhammaystirnaan badan wa afqahu saxaabana wuu ahaa saxaabada ninka ugu fiqhi badanna waa ah radia allahu tacala canhu arda meelo noocaasoo kaleo taladu wareertayna ilaahay isaguu ummadda ku badbaadiyey markuu nebi maxamed dhintay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo saxaabadii ay arkeen xabiibkoodii oo dhintay rag badan bay taladu ka wereertay cumar baa ka mid ah seef buu qaatay car yaa dhihi kara maxamed waa dhintay buui car ah. haddaana qoorta ku casayn car waa ninka ku hadla buui ma dhimani waana soo noqon hayaa buui meeshanuu taagan yahy waa la baqaya yaa hadli kara qoortaa lays abubakar baa soo istaagay wuxuuhi war cumarow dad fadhiiso war ka fadhiiso dadka buu ku yidhi markaasuu wuxuu ku dul akhriyey wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi arusulu afa in maata aw qutilanqalabtum calaa caqaabikum meeshiibaa aayaddii la akhriyey ilaan markii laguma baraarugin oo dadkii wareer baa galay markiibaa aayaddii la kala qaatay wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi arusulu afa in maata aw qutilanqalabtum calaa ilan waa dhimanayaa nebigu a war cumaroo dadka fadhiisuu yidhi cumar wuu fadhiisiiyey cumar iyo xikmaddiisii iyo raganimadiisii iyo dadnimadiisii nin ka khatarsan baa meesha jooga cumar iyo laftiisu ma sahlana oo waa ninka nebigu uu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddii uu nebi iga dambayn lahaa cumar buu noqon lahaa buu buuhi nebi hadduu gadaashayda jiri lahaa cumar buu noqon lahaa laakiin nebi igama dambeeyo ninkaa waay laakiin raggu kala xoog badanoo kala rajaxan oo kala aqoon badanoo cumar waxaa la yidhi fadhiiso adeer hawshu waa kaa qasan tahay cumarow dadka ka fadhiiso mar labaad bay ahaydee markay carabi ridowday oo nebigu markuu dhintay mar saddexaad bay ahayd oy diinta ka baxday oo yidhaahdeen muxuu ahay kumaba jirnaba qaarna sakadii diideen abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu ardaa wuxuu soo istaagay walle ninkii seke ii diida iska dhaaf gaaloobidiiyo diintoo laga noqdee xataa ninkii sekada ii diida wax yar oo seke ah walle waan la dagaalami buuri cumar wuxuu idhi oo abubakarow ma dad ashahaadanayaad la dagaalamay dad ashahaadanaya ah oo tukanaya seed dhiiggooda u bannaysani a markaasuu wuxuu yidhi walle ruuxii salaaddiiyo sakada kala qaada waan la dagaalami cumar markii dambe ra'yigii abubakar buu ku qancay saxaabaduna isku raaceen dadkii ridoobayna lagula dagaalamay meeshaasi wax waaye waxay ku tusaysaa dad baa waxay qabaan abubakar nin jilicsan buu ahaa cumarna wuxuu ahaa nin adag marmarka qaarkood waxay gaadhayaan inay yidhahdaan nin dabacsanoo wuxuu ahaa iska tabardaran sheekadaana sheeko saxsan maaha raggu waxay kala baxaan inta nabad iyo barwaaqo lagu jiro nin walba waa nin rageed soo saas maha laakiin xaaladaha adag marka la galo bay raggu kala baxaan oo soo siday u kala fiican yihiin ay soo baxdaa imtixaanaadku marka yimaadaan marka waxay ku tusi fadliga sidiiqa radi allahu tacala canhu ardaa ayaa laga faa'iidaysan oo saxaabada masiyada uu la dheeraa ayay kutusaysaa macnaha waxaa kaloo laga faa'iidaysanoo fawaa'idda qisada ka mid ah ee muxuu ahaayey sida ibnuqayim caleyh raxmatullah uu tilmaamayo waxaa ka mida ah jawaazu ibtidaa'i alimaami bialabi sulxi alcaduwi idaa ra'a almaslaxata lilmuslimiina fiih inay bannaan tahay hoggaanka muslimiintu inuu gaalada cadowga ah ka dalbado heshiis iyo xabad joojin iyo nabad in la qaato waa goorma hadduu u arko danta iyo maslaxada muslimiintu maanta inay tahay inay nabad galaan lianna tasarufu alimaami manuutun bilmaslaxa imaamka iyo madaxa muslimiintu tasarufaadkiisi iyo go'aamadiisu mar walba waxay ku dhisan tahay maxaa muslimiinta maanta maslaxa ugu jirtaa hadday u rajaxanto inuu dagaal iyo xabadi maanta ay maslaxa ku jirto wuu dagaalami hadday u rajaxanto maanta muslimiinta inuu dagaalka joojiyo nabad qaato wuu qaadan waana masalada cahdiga la yidhahdo waa shartina ma aha inay iyagu marka hore kaa dalbadaan heshiiska ee adaa dalbi kara haddaad u aragto maanta inay muslimiinta dantoodu ku jirto maslaxadoodu ku jirto adaa dalbi karoo dhihi kara aan heshiis gallo maxaa yeelay aan heshiis gallo heshiiskan xudaybiya aan heshiinno ma nebigay ka timi mise quraysh bay ka timi ya nebigay ka timi salawaatu rabbi wasalaamu calayh rasuulkaa bandhigga lahaa curwat bnu mascuudin athaqafi markuu u yimid isagaa fariinta u sii dhiibay ninkii kale ka horreeyey khusaacigaa isagaa u sii dhiibay marka adaa dalban kara waxaan kaloo shardi ahayn markaad u arkayso muslimiinta maslaxadooda inay maanta nabad inay qaataan ay tahay shardi ma aha inaad ka tabardaran tahay ayaguna kaa xoog badan yihin maya inaad inay kaa tabardaran yihiin ama inaad adigu ka tabar tahay inaad ka tabar tahay iyaguna kaa xoog badan yihiin shardi maaha adoo adigu ka xoog badan tahay haddaad la dagaalantana aad baabi'in karto ayaa haddana waxaad u arkirtaa maslaxadu inaad nabad gasho shardi ma aha inay kaa xoog badan yihiin markaad heshiiska gelayso ee adoo ka xoog badan baad heshiis ka geli kartaa xaggeen ka qaadanaynaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh heshiiska xudaybiya markuu gelayay quraysh wuu ka xoog badnaa hadduu la dagaalamana wuu baabi'in lahaa qur'aankaana kutusi inay sidaa ahay allah tabaaraka wa tacala fii suurati alfatxi wuxuu yidhi low tasayaluu hee lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima mu'miniinta ku dhex jirta hadday ka soocmi lahaayeen oo gaaladu dhinac isugu bixi lahayd waan cadaabi lahayn cadaab xanuun badan maxaa laga wadaa bimacnaa intaan kugu sallidno ood la dagaalanto baad baabbi'in lahayd waay meeshaa maxaa laga qaaday marka nebigu wuu ka xoog badnaa haddii lagu fasixi lahaana wuu ka adkaan lahaa shaki ma le taa iyada maxaa yeelay isagoo intan ka yar oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin wata buu ka adkaaday maanta oo kun iyo shan boqoloo nin uu wato inuu ka adkaanayo ma shaki baa ku jirta biidni illaahi wa cawni shaki ma leh marka isagoo ka xoog badan oo ka adkaan lahaa ayaa haddana waxaa la maslaxa biday in nabad uu qaato oo heshiis galo heshiisyada marka la gelayo marka xaalad aad tabar daran tahay oo keliya heshiiska lama galo waxaad maslaxo u arki kartaa adoo xoog badan inaad haddana maslaxo qaadato aad u arki kartaa adoo u danaynaya dadka muslimiinta ah iyo raciyadda ku hoos timaada kullamaa maslaxo loo arko heshiisku waa bannaanyah allana tabaaraka wa tacala qur-aanku ku sajilay wain janaxuu lisalmi fajnax laha watawakal cala allah hadday nabad iyo heshiis xaggiisa u iishaan adiguna u iilo heshiiska la gal allana tala saaraa la yidhi nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh marka maxay ku xidhan tahays heshiiska la gelayaayey waa inaadan adigu ku danaysanayn heshiiska aad gelaysahay waa inaadan adiga keliga ayna dani kuugu jirin waa inaadan muslimiinta maslaxadoodii dayicin waa inay u muuqato inaad u danaynayso xaqiiqaduna ay tahay muslimiinta u danaynayso leanna keliya ma aha dagaalka oo keliyata maslaxadu kuma timaadee marna maslaxadu waxay ku jirtaa hudnada iyo sulxiga marna maslaxadu waxay ku jirtaa qoriga iyo dagaalkaay ku jirtaa kolba meeshii maslaxadu taallana waa inuu go'aanku maro madaxa muslimiinta iyo hogaankooduna halkaa wax mariyaa la doonaya macnaha qadaayaadkuna waa ijtihaadi macnaha waxaa kaloo laga faa'iidaysan bay leeyihin muqiirat bnu shucba waa kaan soo marnay inuu nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh gadaashiisa taagnaa seefna haystay oo curwat bnu mascuud athaqafi uu ka celcelinayay waxaa laga faa'iidaysan buu leeyahy markay wafdi imaanayso oo madaxa muslimiinta iyo eh, muxuu ahay saraakiisha muslimiinta iyo wufuud bannaankaa markay qaabilayaan waxaa sunno ah in muxuu ahaayey eh, nooc jimatuurasho ah iyo awood muujin ah iyo dhoolatus ah in la sameeyo ninkan gadaal taaganee seefta haystaay waa nooc awood sheegasho ah waay xaaladdaasoo kalena waa bannaan tahay si aan lagu arkin nin daciif ah oo madaxdiisa si tartiiba loo dili karo oo iska dayacan waa inaan lagu arkin li'anna markii dibadda lagaaga imaanayo dadku kuu imaanayaanoo ergooyinku imaanayaanoo wafdiyadu kuu imaanayaanoo ishaa wax badan lagu qaadanaya marka waa inaad nooshahay oo taxadarkaagu muuqdo oo dawladnimadaadu muuqato oo waardigaagu muuqdo oo aad habaysan tahayba la doonaya suuro fiican waa inay kaa gudubto oo cadowgii kuu yimid iyo cid kastoo kuu timi suuro sax ah waa inay kaa qaadato way maanaa taasaa laga qaadan buu le waxaa kaloo laga qaadanayaa islaamku inuusan marnaba ogolayn gaalada wixii markaa dagaal kugula jira mooye intooda kale inaadan xoolahooda uusan ogolayn oo sida ruuxa muslimka xoolihiisu xaaraam u yihiin baa gaalka aan dagaalku idinka dhaxayninna xoolihiisu xaaraan u yihiin dhiiggiisuna sidaasoo kaluu xaaraam u yahay xaggee laga qaadanaya muqiirat bnu shucba waa kaan soo sheegnay oo qisada ku timid jaahiliyadii intuu dad laayey xoolahoodiina uu soo qaatay inuu soo islaamay oo nebiga ula yimid soomaynaan soo maray nebigu muxuu yidhi marka ama alislaam fa aqbalu buu wa ama almaal falastu minhu fii shay islaamnimadaada waan aqbali muqiirow laakiin xoolahan aad xaqdarrada ku soo qaadatay anigu wax wax shaqoon ku leeya ma jirto soo ma islaamku wax nadiifuu yaqaanaa haddaad xoolo qaadanayso ama wax dhacayso waxaa la rabaa inaad raganimadaada bannaanka dhigatoo tidhaahdo wargaalow gaalow dawlad heblaay mujtamaca hebelow igu talagal meeshaad kugu arkaay dagaal xoolahaaguna ii bannaan anigana meeshaad igu aragtahay badbaadinin talagalkaa qaado anna talagalkaasaan qaadanayaa warcad ma maya warcad waa markaasi dagaal baa kaa dhaxeeya xoolihiisa hel dumarkiisa hel carruurtiisa hel dhiiggiisaa kuu bannaan waad fasaxanta laakiin inaad ballan baan ku jiraa tidhaahdood baasaboorkiisa qaadatood waddankiisa degto oo dasaatiirtiisi iyo andimadiisu hoos joogto amniguu dhaliyey ka hoos ku hoos nooshahayoo haddana aad tidhaahdo hoos baan wax ka xadayaa mujaahid baan ah maa yasiir yaa sayidii haa mujaahid baan ahayo dagaal baan ku jiraa muqadas ah sidaas daraaddeed xoolahoodu ii bannaan kii ballanta ku jiray kii ku yimid shardiga ku yimid kii amniga ku yimid kii ammaanka la siiyey mid walba xoolihiisu ii bannaan leanna dagaal muqadasaan ku jiraa yaa sayidii dagaalka muqadaskii xoolaha aad ku gelaysa waa inay xalaal yihiin xoolaha aad ku gelaysa waa inay xalaal yihiin laakiin jihaadkii baan wax u dhacayaa oo wax u xadayaa oo muxuu ahay u bannaysanaya waxaan bannaanayn ma soconayso nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam wa ama almaal falastu minhu fii shay nebigu xoolo maalinka waa u baahan yahy soo saas ma xoolo uu ku dagaalamo waa u baahan yahy oo dagaalka u kaashadaiyo jihaadka laakiin da'bigiisa ma ahayn xaalad kasto adagoo soo martay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xilli wuxuu soo maray xataa saxaabadiisii iyo raggaa mujaahidiinta dagaalamayay xataa ay geedaha caleentooda cuni jireen oo saxarada ay saxaroonayaan ay tahay sida saalada xoolahoo kaley saxaroon jireen leanna bini aadamku wuxuu cunuu saxaroodaa soo ma haddana maca daalika duruufta adagay soo martay ma ahayn dariiqyo aan saxsanayn inuu xoolaha ku qaato ma ahay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh maxaa yeelay haddaad wax khaldan geliso dagaalkaagii iyo jihaadkaagii xoolo khaldan ku nafaqayso nanaam khaldan aad geliso waaba fashalkaagiiba meeshii nasriga lagaaga qaadi lahaa eed ku jabi lahayd waa aad ku jabi lahayd cibaado ay xaaraan gashay inaad guul ku gaadhaay ha sugin waad jabi saas daraaddeed baa nebigeennu salawaatu rabbi wasalam aleyh wuxuu iska fogeeyey xoolihii muqiira uu khaladka ku soo qaatay waa iska fogey meeshaa ibnulqayim caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay waxay deliil u tahay calaa anna maala almushriki almucaahadi macsuum wa annahu laa yumlak gaalka ballanka lagula jiro ee wada noolaanshuhu naga dhexeeyo gaalka noocaasoo kalaa xoolihiisu inuu macsuum yahay aananna la milkin karin dariiqo saxa in lagu qaato mooyey aan la milkin karin bal yuraddu calayhi waa loo celin xataa haddii muslimiinta mid ka mida uu ku khaldamo waa loo celin in loo celiyo waay sidaas ayna nusuusta kutusaysa sidaas ayay nusuusta kutusiyo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ay ahayd siyaasadiisii oo macnaha waxa weeyaan qaabkaasuu u dhaqmi jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayb waxaa ka waxaa ka muuqata sidoo kale siduu nebigu ballanka u ilaalin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo ballamada aad buu ugu adkaa dowladaha iyo mujtamacaadka iyo gaalada ballamada ula galo aad buu u ilaalin jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka mid ah waxyaala laga faa'idaysanayo ixtimaalu qilati adabi rasuuli lkufaar odayga waxaan u jeedaa ergeyga gaaladu soo dirsatay ama safiirka ay soo dirsadeen dhaqan xumo hadduu ku kaco in loo dulqaato hadal xumo ama dhaqan xumo oo aan la dhihin maadoo dhulka naga joogaa dhaqanxumo ku kacday soo qabtoo ha la xidho qoortana ha loo caseeyo maya xataa hadduu eedarro ku kaco waa loo dulqaadan xaggee baynu ka qaadanaynaa waxaynu ka qaadan odaygii ahaa muxuu ahaaye curwat bnu mascuud markuu nebiga la hadlahay soo hadal xumo fara badan kumuuna hadlayn oo si xun muusan u dhaqmayn oo odayaashii rag fara badan oo ka mid ah xaggey dhex joogaan markaa nebigii ciidankiisii bay dhex joogaan haddii tilaabo in laga qaado loo baahdo daqiiqad qaadan mayso in qoorta loo caseeyo soo saas ma laakiin nebigu muxuu samaynayaa sideedaba siyaasaddiisu waxay ahayd iyo dhaqankiisa dadka ergooyinka muusan layn jirin ergada waa ergo xataa hadday wax samayso in la celiyo meesheeda ay ku noqoto mooyaane erga lama laayo waxaa laga qaadan oo sidoo kaleta ahaan jirta nebigu salawatu caadada carabtana saasay caadada carabtu saasay musaylimat lkadaab ninkii la dhihi jiray ee nebinimada sheegtay reer bani xaniifa ayaa laba nin soo dirsaday nebigu usoo diray laba nin oo erga ah labadii nin baa u yimid nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markaasay markay u yimaadeen waxay yidhaahdeen waxaanu qirsannahay inuu musaylima rasuul ilaaha yahay odayganagii aan ka nimid adugu rasuulnimadu soomaada sheegan asagana rasuulnimaduu sheegtay inay xaq tahay baan rumaysannahy markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam lowlaa ana arusula laa tuqtal la laqataltukumaa ergada haddaan la laynin irgada haddii aan la laynin waan idin dili lahaa buuri waan idin layn lahaa laakiin waxaa ii diidaya inaan idin laayo ergadaan la laynin sidoodaba marka siyaasadu saasay salawatu rabbi waslamu aleyh wuu dulqaadan jiray dhaqanxumada ay ku kacaan iyo ficilxumada iyo ergadu wuu isaga dulqaadan jiray nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh siyaasaadkiisii bay ka mid a waxaa ka mid a eh, eh, heshiiska axkaamta laga qaadanayo baashan la yidhaahdo ee xaakada inay daahir tahay ama duufka sanka ha ka soo go'o ama laabta ha ka soo go'do soo ma leanna nebiga sal lay waslam xaakadiisa soo saxaabadu intay qaataan oo gacmaha u dhigtaan mayna ismarmarinayn waa daahir waana laisla ogolya biyaha la isticmaalay ee lagu weysaystay ama lagu qabaystay inay daahir yihiin baa laga qaadan iyadan oo qisadu faa'idaynaysa waxaa laga faa'idaysan oo qisadu sidoo kale ay faa'iidaynaysaa gaalada yacni sida ibnuqayim uu leeyahy anna musaalaxata almushrikiin bibacdi ma fiihi daymun cala almuslimiina jaa'iza lilmaslaxati alraajixa gaalada in lagula heshiin karo wax qodobadiisa qaar ka mida muslimiinta uu dulmi ku yahay qodobadiisa qaarkood ayaa muslimiinta gardarro iyo dulmiya xaqdarro ku ah qodobada noocaasoo kale ah ayagoo meesha ku jiraan heshiiska waa la geli karaa waase haddii maslaxo loo arka waayo waa la aqbali karaa hadduu heshiisku ku geliyo qodobo ad adag muslimiinta dhib ku ah oo dulmi ku ah oo gardarro ku ah maslaxadana loo arko in la galo oo gelitaan la'aantoodu ay ka daran tahay waa la qaadan qodobada khadhaadhka badan ee dhibka badan waana lagu meel gaadhi maslaxada muslimiintuse waa inay sidaa ku jirta waay oo qodobadii hadda aan soo marnay sooma khatarsanayn qodobadii saxaabadu ka biyadiideen oo la liqi waayey soo qodobo khatara maahayn yacni wax wax la aqbali karaba ma ahaan ilaahay baa masalada hogaaminayay mooye oo rabbi baa amarka bixinahaye wax wax la qaadan kara ma ahaadeen rabbi baase tabaaraka wa tacaala nebigana amrayey saxaabaduna nebigay daba joogeen salawaatu rabbi wasalaamu calayh haa war ninkii kaasoo islaama noo soo celi adigana ninkii kaa yimaado kaa soo noqda oo annaga noo soo noqda soo celin mayno warta bal sida ka yara bedeloo cadaalad ka yara dhigo anigana kii iga soo noqda ii soo celiya idinkana ka idinka yimaadaan idiin soo celiya xataa waa wax dhan bacdu shari ahwan min bacdu maya annaga ka annaga la soo celin maayo ama ka adig ku soo aado waad soo celin bal waaye ruux muslim ah oo soo cararay oo gaalo ka soo cararay oo soo soo fakaday gaalaha loo celiyo masale fudud maaha soo ma mas'alo fudud ma ah ma cumraysanaysid gaalana ku sheekaysan mayso inna laga adkaaday noqo war waan idinka adkahay xoog baanan ku cumraysan karaa waan idinka xoog badnahay adeer iska noqo bal waaya bismi illaahi araxmaani araxiim raxmaani raxiim ma naqaanay meesha ka tir caydaa aqriyayso waxaannu isla garan jirnay waxaanu naqaanay meesha ku qor bismika allaahumma alraxmaani araxiim labadan magacee adaa watee naga tir bal waaya tira hada maa qaadaa calayhi muxamadun rasuulu ullah rasuul haddaanna kuu qirsanay maba annaan ku diidnay kulamanaan dagaalnayne tirtir rasuululah moxamed bin cabdillahi baan kuu naqaanay ku qora meesha war bal tira waayahe rasuul moxamed bin cabdillahi ku qora yaa waxaasoo dhan maxaa laysbarayaa waxaa laysbarayaa muslimiintu mar bay gaadhi karaan xaaladaha qaarkood baa soo mari karaa ay laasim tahay inay aqbalaan heshiis ay ku jirto qodobo culays badan wase goorma waa markii heshiiskaasi maslaxadu ay ku jirto soo saas ma darsi baa laysa siinaya darsi baa laysa siinaya le'anna ummaddan ilaa nebi maxamed markii la soo saaro waxyuu qur-aanku soo degay ilaa qiyaamadu intay ka imaanayso nebi maxamed geeriisii wixii ka dambeeyey ma imaanayo wax nebiya rasuul ma imaanayo laakiin waxaa ku filan nusuus iyo dhacdooyin iyo axkaam noloshaasoo dhan ku filan baa ilaahay soo dejiyey dhacdo kastoo muslimiinta soo waajahda meel loo waayi maayo shareecada meel looga waayi maayo waxaa laga qaadan buu marka leeyay ibnulqayim aley rwaana sidaa wax ka shar badan qodobadan la gelayo ee muslimiinta dhibka ku ah ee culayska ku ah wax ka shar badan haddii lagaga hortegayo waa la aqbaliyo waa la qaadan waxayna noqonaysaa dafcu acla almafsadatayni biixtimaali adnaahumaa laba mafsada hadday isu kaa qabsadaan midda fudud baa la qaataa oo lagu reebaayoo lagu difaacaa midda adag labada dhib baa isu kaa haysta laba dhib hadday isu kaa qabsadaanna ta fudud baad ku qasbanta haddaad taraha ta fudud geli maayo ta adag baad geli soo ma nin baa kuu yimid mooryaan baa ku heshay adoo soconay dhul jiif ama jiri ah xoolaad wadataa way ku qabteen waxay ku yidhahdeen adeer la mid soo gal xoolahan intaad u qaybiso boqolkiiba kontonna qaado boqoli kontonna na sii boqolkiiba konton la tag boqolkiiba kontonna na markaasaa waxaad tihi ma xoolo aan leeyahay baan anugu mooryaan siinahaya ma idin siinhayo inta lagu qabtay baa adigiina lagu garaacay kullina lagaa wada qaatay ma caqli baa ya ma nin caqli ku shaqeeyey baa tahy caqli maadan ku shaqaynin soo saas ma caqli kumaadan shaqaynine caqligu wuxuu keenayaa laba dhib baa isu ka haystee ka fudud qaado mid ka culusna baaji oo ku baaji kan fudud qaadashadiisa laba dhib baa isu ka haysta xoolahaagii in la qaadan waa qasab laakiin laba dhib baa isu ka haysta in la wada qaato iyo in qaar lagaa qaato kee fudud marka ya waxaa fudud qaar ha lagaa qaato qaarna badbaadso carruurtaadii baa lagaa qaadanayaa waxoogaa xoolaah iyo carruurtaadii baa isu ka haysta ama carruurtiiyo islaantaa lagaa qaada ama waxoogaa xoolaha baa lagaa qaada adeer ma bixinahaye idila markaad idishaan kadibna qaata ma ra'yi baa ra'yi maaha laba dhib baa isu kaa haysta mid baad ku qasban tahay ka fudud qaado midka adagna baaji soo saas maa xaaladdaasoo kale markay timaado dhib weyn la baajinayo mid fudud waa la qaadan miisaankiisu iyo culayskiisu intuu doonaya ha dhannaado maslaxaduna waa sidaa shareecada yaani wax weeye qawaaciddeeda caamka macnahaasa macnaha arrintaa ay yacni qisadan iyo dhacdadani fawaa'idda waaweyne laga faa'iidaysanayo ayay ka mid tahay arrintaa iyada waxaa ka mid ah a masaa fiqiga ee ruuxa xajka ama cumrada u socda haddii xajkiisiiyo cumradiisa laga hor istaago meesha lagu baajiyey ee lagu hor istaagay uu dhaafi waayey meeshaasuu xoolaha ku gowracaya waana xiiranaya waana soo noqonaya inuu qalleeyana waajibkuma aha xajkaa ama cumradaa ka baaqday baaqashadaasi ma keenaysa inay ku laasimto cala asaxiix oo qadaa laasimkuma aha maxaa yeele nebigu sal la sl iyo saxaabadiisu sanadkii lixaad markay cumradii xudaybiye ka laabteen sannadkii toddobaad heshiisku siduu ahaa buu soo noqday oo cumraystay salawaatu rabbi wasalaamu calayh laakiin saxaabadiisii la socday sanadka lixaad kulli muusan amar siinin inay sannadka toddobaadna raacaan rag aan raacin baa jira saas daraaddeed cumradaa dambe sannadka toddobaad dhacday ee cumratulqadaa loo yaqaano alqadaa macnaheedu ma aha tii horay qallo ka tahay ma aha cumrat lqada bimacnaa tii hore yaa la qallaynayaa maaha cala asaxiix waxa weeye haddii xajka laguu diido ama cumrada laguu diido waad iska soo noqon meesha aad maraysaad haddaad xoolo wadda ku gowricood xeeran kadibna hadduu kii waajibka ahaa yahay mooye hadduu sunno ahaa kuguma waajibaysa inaad soo qallayso saas way macnaha macnahaasi ayaa macnaha raajixa macnaha waxaa laga qaadanayaa oo qisada fawaa'idda laga qaadan ka mid a jawaazu sulxi alkufaar cala raddi man jaa minhum ila almuslimiin min almuslim man jaa minhum min almuslimiin waan laa yuradda man dahaba min almuslimiina ilayhim waa qodob khatar ah gaalada in ibnu qayim baa iskale hadalkaas in ay bannaan tahay gaalada in lagula heshiiyo ciddii muslimiina iyaga ka yimaadda in loo celiyo ciddii iyaga ka soo islaamta in loo celiyo ciddii muslimiinta ka tagto iyada u gashana inaan la soo celinaynin sida naska heshiisku yahay qodobkaa wakhtigaa khaas kuma ahayne hadday muslimiintu u baahdaan oo ku qasbanaadaan duruufaha qaaska qaarkood way qaadan karaan heshiisna waa ku geli karaan inay bannaantaa laga qaadanaya wuxuuse leeyahay wa hada fii hayri nisa laakiin dumarku kuma jiraan oo iyaga dumarka waa kii la diiday soo ma ayada aayadihii soo degay baa soo reeba waxalii maya dumar haween muslima haddiiba la ogaada inay mu'minaad yihiin gaalada ha u celinina iyagu ragga waa ka jilicsan yihin soo ma laakiin waxa laga hadlaya waa ragga mas'aladaa ah muslim gaalada ma lagula geli karaa heshiis in la soo dhiibo waa masale khilaafiya waay nebiguna saxaabadu markay yidhahdeen rasuul ilaahayow oy yidhaahdeen ma muslim baa la celinayaa wuxuu nebigu uhi sal lla lay wasalam ciddii inaga noqoto iyaga inaga aadoo ridowdo oo diinteenna ka labat ka laabato kaa isagaa hadda ilaahay ha fogeeyo nin intuu soo islaamoo diinta macaankeeda arka dib uga noqday kaa maxaa ku falaysaan amaa dadka iyaga ka imaanhaye inoo imaanayeen celinayno ilaahay baa faraj u furi doona buu nebi uri salawatu rabbi waslamu caleyh ilaahay baa faraj u furi doona oo ficlan ilahay faraj buu u furay soo ma farajkii loo furay muxuu ah ya farajkii loo furay muxuu ah qisadaan ku soo marnay dhacdo maxay ahayd abubasiir buu ahaa soo ma abubasiir baa meel meeshana waxoogaa ku samaystay waxoogaagii uu samaystay baa faraj noqoto wax alla wixii meesha lagu dhibahayo o dhan meeshanay aadeen ilaahay baa faraj u furi doona buu nebi ur sl lay sl ilahayna faraj baa u furay soo ma marka mas'aladaa ah muslim ma la dhiibi karaa hayntiisa gaaladu hadday dalbanayso haddii gacanta lagu sii hayana muslimiinta dhib ka weyna ay gaadhayso ma la gacan gelin karaa mise wixii ka dhacaya ha ka dhaco ha layna wada baabi'iyo dhulkeenna ha la qabsado muslimka sina looma dhiibi karo waa masale khilaafiya waa masale khilaafiya fuqahadu ku kala aragti duwan yihiin alimaam ibnu qayim caleyh raxmat ullahi wuxuu ka mid yahay culimmada qabta inay bannaan tahay leanna waxa uu leeyahay muxuu ahay laa sabiila ilaa dacwa naskhi xukumkaasi in la bedelay wax daliila looma hayo waa baaqi buu leeyahay laakiin culimmada kaleetaa ka doodaya waxay leeyihiin dadkan la celinayaaye waxa loo gacangelinaya loo dhiibaya qaraabadoodii bay ahayd oo quraysh dadka ka soo islaamaya dad qaraabadoodaabay ahaayeen qaraabadooda haddii loo gacangeliyana inay ciqaabaan oy dhibaan oy garaacaan mayo inaysan dilaynin bay u badnayd hadday wadci noocaasoo kale a jiroo ruuxii muslimka ahaa yacni waxa weeye cid u naxaysa ama ka naxaysa ama inaan la dilaynin loo rajaxayo markaasoo kale suuradaasoo kale haa laakiin gaalo aan u naxariisanayn in loo gacangeliyo maya halkaasay qaarkood marayaan qaarna waxay leeyihiin maye arrintu waa jir adig qaarna dawaabid bay udhigayaan iyo shuruud qaarna aslanba waa diidan yihin maslada masle khilaafiya wey maana masaaisha lagama waa isfaa'idaysanaya aad bay marka u badan yihiin muxuu ahaayey waxaa kaloo laga qaadanaya mas'alada loo yaqaano tajazu'u lcahdi ballanka gaalada lala galo inuu qaybsami karo waana masale fiqiya waa macnaheedu waxa weeye gaalo muslimiinta qaar ka mida ay ballani kala dhaxayso qaar kaleoo muslimiintii ka mida dagaal ma kala dhaxayn karaa oo muslimiinta qaarkood marka loo fiiriyana gaalku waa mucaahad oo cahdi baa lagu jiraa muslimiin kale marka loo fiiriyana ama dawlad kaleoo muslima loo fiiriyana xarbi weeyaan oo dagaal baa kala dhaxeeya ma dhici kartaa mise muslimiinta qaar ka mida ah hadday la coloobaan oo gaala dagaalka la dhexaysa dawlad gaala ah kulli muslimiintu waa inay la wada dagaalamaan oo la coloobaan ballanna lama geli karaan miya mise ballantu way qaybsami kartaayo cahdiga tajazu' baa ku dhici kara qisadani waxay faa'iidaynaysaa cahdigu inuu qaybsami karo oo gaalo muslimiin ballan kula jirta muslimiin kalena inay dagaal kula jiri karaan xaggaynu ka qaadanaynaa ya abubasiir baynu ka qaadanay soo saas maaha qisadii abubasiir abuubasiir iyo raggiisu iyo quraysh xarbi iyo dagaal baa ka dhexeeyey soo saas maa nebi maxamed iyo qurayshna maxaa ka dhexeeyey cahdi iyo ballan bay ku jireen soo maa dowladdan ballanta gashayna ballanteedu waxay ku eg tahay raciyaddeeda hoos timaada wixii raciyaddeeda ka baxsan iyadu mas uulka ma aha gaal yahow ama ha kula dagaalamo ama la heshii aday kula jirtaa anigu laakiin mas-uuliyadda aan cahdiga ku galay waa inta raciyadda hoostayda timaadeen u taliya waay masalada tajawuc cahdigaa xataa qur-aanku waa tilmaamay fii suurati alanfaal aakhirkeeda yuu allah ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala wain istansaruukum fi ddiini facalaykum annasru ilaa calaa qowmin baynakum wa baynahum miihaaq yacni gaalo waxaa jirta muslimiin ayagoo islaynayaan aadan uga hiilin karin ayaddu saas sheegtay gaal iyo muslim islaynaya oodan muslimkii u hiilin karin say ku timid gaalkaad ballan kula jirtaa gaalkii ballantu idinka dhexaysay ayaa muslim bay islaynayaan kale maadaama aad adiga ballan ku jirto ballanta ilaali soo ma qur-aanku wuxuu yidhi kuwaa ballantu idinka dhexaysee gaalada ah muslimiin ay la dagaalamayaan hadday idinka codsadaan inaad uga hiilisaan ha uga hiilinina ballanta ilaaliya soo ma soo kama muuqata marka gaalo muslimiinna la dagaalamaysa kuwo kalena ay ballan kula jiraan soo saas ma waa nas waxaa ku tusi masalada iyadaa sidoo kale xadiidka fii saxiixi muslim min xadiidi xudayfa xudayfatu bnu yamaan iyo aabihii baa soo hijrooday xudayfiya aabbihi baa soo hijrooday markay soo hijroodeen oo magaalada madiine ay soo aadeen ayagoo soo socdoo dhexda ku soo jira ayaa waxaa qabtay gaalo gaalaa qabatay markaasaa waxay ku yidhaahdeen idinma sii daynayno maxamed baad ku socotaan iyo madiine sooma ma idin sii daynayno warnimayo me magaalada madiinaan isaga socnaa maxamed kuma soconeenna daaye may idinma sii daynayno ballan nala gala inaydaan maxamed u hiilinaynin dagaalka uu nagula jiro idaynaan garab siinaynin ballantaa qaada waa idin sii daynaynaa waayo hebay dheen ballan baan gelaynaa maxamed garab u noqon mayno dagaalkiisana oo idinku hayana idinla geli mayno eedna sii daaya waayo kactaga xudayfiya aabbihii iyagoo ballantaas soo galay bay nebiga u yimaadeen salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasay rasuul ilaahay ow nimankii ballan baan la soo galay wayna qabteen ballan baan la gallay inaanaan ku siinin ee maxaan samaynaa dagaalka ma kula gallaa mise ballantoodii baan ilaalinaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam ballantoodana waan u ilaalinaynaa ilaahayna waan u kaashanaynaa ee kacis ka taga buuri ya ballantoodana waan u ilaalinaynaa allana waan la kaashanaynaaye kacis ka taga dagaalka ha gelina maxaa la ilaalinaya ballankaa la ilaalinaya diinta islaamka ballanku meeshuu ka joogo iyo cahdigu ma sahlana soo ma marka masalada waxaa laga qaadan qisada oo waxay ka mid tahay adilada ku tusaysa in uu ballanka iyo cahdigu uu tajazu' samayn karo qaybsami karo waana mas'ale ishkaaliye badan ku haysa dad badanoo waxba fahamsanayn dad badanoo waxba fahamsanayn seebaad south africa muslimiin hadday la dagaalamayso adoo muslima u hoos joogi kartaayood ballan ugu jiri karta ma dhici karta oo muslimiin bayba la dagaalamayan adga seebaad ugu hoos ballan seed ugu jiri karaysa ma jirto ballantaa war way jirtaa way jirtaa haddii maslaxa loo arko waa la ilaalin adigana soo ma aha la dagaalan adigana wa kaa haddii ilaahay kaaga hiiliye iyo haddaad ka adkaato iyo wabilahi tawfiiq laakiin aniga sooma ballan baan galay ballantiina ma jabinayo hadday igu jabiyaan meesheeda way soo ma sidaas weeye shareecada axkaamteeda oo macnaha waxa wey qisadu ay kutusa adiladaas o dhanna ay faa'idaynayaan macnaha waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa oo axkaamta laga faa'iidaysanaya ka mid tahay markaad gaaladu dhulka ay haystaan laguna tabardaran yahay waa masaladii xalay uu sheekhu ka hadlayay fiqu aqaliyaadka nudumka iyo sistamada ay gaaladu dejisteen wixii looga faa'iidaysan karo cadaalad iyo xaq in lagu gaadho ama lagu ilaaliyo waa la isticmaali karaa xaggeennu ka qaadan waxaynu ka qaadan nidaamka cashiiranimada nidaam quraysh dhexdeeda ka jiray buu ahaa nebiguna waa isticmaalay intuu maka joogay heshiiskanna cuhmaan diriddiisii markii la dirayay cashiiradiisaa meesha ku xoog badan oo loo gacan dhaafi maayaa lagu diray cumarna kaga cudurdaartay waxaa ka mida nidaamka nabadgeliya siinta iyo ammaansiinta nebigu wuu isticmaalay intuu maka joogay saxaabadiisuna way isticmaaleen haddana waa la isticmaalay oo cuhmaan waxa maka lagu geeyey wuxuu ahaa waxaa la siiyey muxuu ahaayey magan ahaanbaa waa la magan geliyey magan baana lagu geeyey meesha masaladaasi waa mas'alo u noqonaysa aqaliyaadka iyo dhulka gaaladu ka taliso iyo andimada islaamku meeshayna ka telinin andimadaasi wixii xaq lagu difaacayo ama lagu gaadhayo xuquuq lagu gaadhayo ma la isticmaali karaa mise waxay noqonaysaa altaxaakum ilaa hayri illaah ama altaxaakum ilaa hayri sharci illahi bay noqonaysaa masaladii sheekhu tilmaamayey xalayta ayay noqonaysaa macana waxaa ka mid ah qisada faa'iidooyinkeeda ee cuquudda iyo heshiisyada in la cusboonaysiin karo waad guursatay nikaax baad samaysatay nikaaxaagii asagoo aadan furin xadhiggiina aadan furin nikaaxiina jabin ma ku celin kartaa mar labaad yaa waa lagu celin karaa ama waxoogaa waswaasaa kaa galay aa waswaas hornihi horta guurkaagii ma saxsanaa haa inaad waswaaska ka baxdan rabtaa markaasaad islaantiio dhowr ilmood kuu dhashay waxaad tidhi aabbaheed baa waxaad ku tidhi gabadhii hadda inaad siisaan raba iyo guuriso <laughs> adiga saad uga dhaadheclaha adaa garanaya ee u fahansiin laha laakiin waa la cusboonaysiin karaa xaggaynu ka qaadanaynaa in cuquudda la cusboonaysiin karo ayadoon burin qisada xaggay kaga jirta ya qisada waad wada dhegaysateen soo saas maaha mas'aladaasi xaggay kaga jirtaa qisada fahamkiina aan imtixaanaya yaa abu abu sufyaan maya ya nacam beecada ninkii ku celceliyey kee buu ahaa salamat bnu akwac buu ahaa soo saas maaha nebigu beeca la galay mar labaad buu beecadii ku noqday mar saddexaadna wuu ku noqday soo saas ma waxaa laga faa'iidaystaan cuquudda iyadoon burin cusboonaysiin karo jumhuurtuna saasay qabaan waxaa laga faa'iidaystaan oo fawaa'idda qisada laga faa'iidaysanaya ka mid a ah heshiiska xudaybiya gaalada qaarkeed in taxaaluf iyo isbahaysi lala samayn karo adoo gaalo kale la dagaalamaya caalamka hadda taxaalufaadka iyo isbahaysiyada inaad gaalada qaarkood bahwadaag noqon kartaan kuwo kaleetana aad dagaal la wada geli kartaan ood garabsan karto xaggee laga faa'idaysan khusaaca qabiilka reer khusaaca nebigay la ahaayeen cahdigii iyo xilfigii nebigay galeen banuubakarna waxay gashay cahdigii iyo xilfigii quraysh bay galeen khusaaca iyo nebi moxamed sal alla alay wasalam markaa waxay heshiis ku ahaayeen ciddii khusaaca ku timaadana in lala difaaco laga difaaco nebi moxamed wixii ku yimaadana salawaatu rabbi wasalaamu calayh khusaaca inay difaaca wax ka gasho soo ma marka gaaladii inaad qaar garabsato oo qabaa'ishii qaar aad kaxaysato qaarna aad bannaanka ku reebto kuwaad la dagaalanto kuwa kale kuu soo hadhaan farsamo siyaasa sharciya oo caadi a ah maaha soo ma farsamo mxuu ahaa siyaasa sharciya oo xakiima oo nebigu isticmaali jiray bay salawatu rabbi waslamu caleyh ma ahayn siyaasaddiisu isticdaa'u alkufaari jamiican gaalada oo dhan hal mar inta loo wada yeedho in la yidhaahdo kulligiin hal mar baan iska kiin celinaya ma ahaan jirin laakiin bashar buu ahaayo wuxuu isticmaali jiray qaar buu xaggiisa soo marin jiray qaar kaluu kula dagaalami jiray magaalada madiine markuu tegey magaaladana uu ku cusbaa heshiisyadii uu galay waxaa ka mid ah qoysaskii reer yuhuudeed heshiis wuxuu la galay ah magaalada madiine inay difaaceeda ka qayb galaan magaalada nebigaa ka taliya yahuudina waa gaalo in laysla difaaca magaalada ayuu heshiisuu la galay ayagaa ka baxay ballamahaa nebigu uu gaalada la gelayana kulligood inay iyagu ka baxaan mooye nebigu kama bixi jirin kulligood gaalada ka bixi jirta qurayshtan hadda toban sano lala saxiixday in aan la dagaalamin tobankii sana iyadoon gaadhin bay heshiis ka baxday oo say uga baxeen waxaa islaayey banubakarkii bahwadaagta la ahaa ee xilfiga la lahaa quraysh iyo khusaacadii nebiga xilfigiisa ku jirtay ayaa isku dhacay labadii qabiil markay isku dhaceen quraysh waxay u soo hiilisay banu bakar khusaaca la baabi'iyey oo dagaal adag lagu soo qaado dhib weyn loo geystay waa gaalo khusaaca ergey soo dirtay nebi maxamed baa madiine loogu yimid gabay bay keeneen iyo muxuu ahaaye hadallo yacni wax way qiimo badan ay ku habar wacanayaan heshiiskii xilfigiina nebiga ay ku xusuusinayaan markaasuu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waan idiin hiilin waan idiin hiilin ciidan buu meeshii abaabulay wuu diyaargaroobay maka qabsashadeeda quraysh laga qabsaday sabab waxaa u ahayd khusaaca qabiilkaa gaalada ahaa nebiga salawaatu rabbi waslamu aleyh ballantoodii uu oofinayay tiibaa waxaa ka dhalatay quraysh in maka laga qabsado oo muxuu ahaay lagala wareego magaaladii maka marka noloshan adduunyada jirtaa sideedaba waxaa loo baahan yahay markaad eh, hogaamiyo tahay ood ummad masaalixdeeda iyo danaheeda hogaaminayso filxarbi waasilmi waxaa la doonayaa inaad xikmad badan isticmaasho inaad wax kala farsamayso inaad gaalada kala reebto inaad cadowga kala reebto inaad in badan intaad taxyiidin karto xataa qaar aad bannaanka u saari karto bannaanka u saarto waxaa la doonayaa farsamo inaad isticmaasho laakiin haddaad shafka u dhigto cid walba anaa ka adag tidhaahdo cid walbana anaa dardaraya haddaad tidhaahdo sunan rabbi baa jiroo madaxa kaa garaaci sunan rabbi oo kawniyaa jira oo aan cidna muxaabaad ku samaynin kuwaasaa madaxa kaa garaacay haddaadan asbaabta qaadanin ood asbaabta ka tilaabsato markaasi waxa weeyaa weylag adaa isdayacay markaas yacni waxa weye ha u qaadanin meesha ha soo dhiganin in mar walba tilaabadaad qaadaba adigu nasri aad gaadi cid walbana aad dardarayso cid walbana waan dardari waanan ka adkahay meesha ha soo dhiganin sunan baa jira waxbaa si kaa ah asbaabtii nasrigaa laga yaaba inay kaa dhiman tahay dhib baa ku soo gaari kara goobo mucayana nebiga iyo saxaabadiis salawatu rabbi wasalaamu calayhi muxuu ahaa dhib ku soo gaadhay oo muxua rag badan lagu laayo goobaha qaarkood laga gacan sarreeyey wahaa kada hashan marka waxaa la doonayaa ku talagal bashar baa tahay asbaabtii qaado waxna kala farsamee sidaasaa la doonaya waa laga qaadan waxaa laga qaadanaya cahdiga iyo ballanka iyo abaal wanaagga abaalkaagu inaad abaal wanaagsantahy gaal iyo muslimba ciddii abaal kuu gashay abaalka lama halmaamo abaalka lama halmaamo xaggeynu ka qaadanaynaa waxaynu ka qaadan curwat bnu mascuud markuu abubakar ku yidhi umsus badra laata wuxuu yidhi waa kuma ninkaas hadalkaa ileh waa abubakar alaleeya haddii gacan iyo abaal aad igu lahayd oonan weli gudin hadduusan jiri lahayn waan kuu jawaabi lahaa gud laakiin af wax cunay xisho soo ma af wax cunay xisho ninkan gacan buu kugu leeyahay hadduu gacan iyo abaal kugu leeyahayna abaalka iyo gacanta waa la ilaaliyaa xataa gaal ba ha ahaada nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh dagaalkii beder markuu ka qabtay gaalada toddobaatan nin uu ka qabtay oo maxaabiis ah oo rag halisa ku jiraan wuxuu yidhi low kaana muطcim ibna cadiyin xayan uma kallamanii fii haa'ulaa'i natna la taraktuhum lahu buuri mucim ibna cadiyi ninkii la dhihi jira odaygii odaygaalu gaalu ahaa hadduu maanta noolaan lahaa toddobaatanka maxaabiistee uraysana uu igala hadli lahaa arrinkooda waan u sii dayn lahaa buuri toddobaatankan maxaabiistaah hadduu maanta igala hadli lahaa oo uu noolaan lahaa waan u sii dayn lahaa bu muxuu ahaa ninkaasi waxaa la yidhaahdaa gacan buu ku lahaa ma nebiga adeeradii ma awowyadii ma asaga gacan buu ku lahaa baa la yidhahdaa reerka gacantii uu reerka ku lahaa buu marka u tixgelinayaa nebigu salawaatu rabbi wasalam oo leeyahay maanta hadduu igala hadli lahaa maxaabiistan farahan ka qaadi lahaa oo waa u sii dayn lahaa marka yacni waxa weeye wax la yidhaahdo xusnuulcahdi yacni in aad leedahay sideedaba mabaadi'da noocaasoo kalea waa mabaadi'da bashariga ruuxa qiimihiisa lagu garto wa ruuxa qiimihiisa lagu garto laakiin haddaad noqoto abaallaawe dadku isugu mid yihiin kii shalay wax ku taray iyo kii aan wax ku tarin kulli haddaad uun dhinac ka wada marto waxay ku tusi dadnimo xumo dadnimo xumo kuu jirta ayay ku tusaysaa waxaa laga qaadanaya oo qisada waxyaala laga faa'idaysanaya ka mid ah in aad ay ku gasho turid reerka aad ka dhalatay waxoogaa inaad laynta uga turto oo waxoogaa inay sii yara joogaan aad jeclaysato arrintaa iyadii gaala jacayl ma ah mas'alatu lbaraana wax ma yeelayso alwalaa walbaraa mabda'eedana wax ma yeelayso war reerkan intay xabaddu baabi'in lahayd ilaahayba inuu faraj u furaa dhici karto islaamaan oo diinta qaataane bal waxoogaa ha sii yara joogeen haa qabiilaystaa tahay ah, reerkiinni baa qalbiga kaa galay alwalaa walbaraa baadan fahamsanayn adiga laftaadaa mudanba in lagu raaciyo warukaadi war saas maaha nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu qisada ka hadlahaya reerkiisa curwat bnu mascuudna ay wada hadlayeen ninkii ka horreeyey muxuu ahaay ay wada hadlayeen soo muuna muujinin salawaatu rabbi wasalaamu calayh quraysh haddii uu nabad ay heshiis geli karto oo ay badbaadi karto oo dagaal ka nasan karto oo intan dagaal baa ka soo reebay maanta hadday heshiis ila galaan waa ka yeelayaan soo saas ma waxaad akhridaan qisadii nebigu uu ku qabsaday maka qisada markaad xadiiska ku yimid akhridaan nebiga adeerkii cabbaas ibnu cabdilmualib dadaalka uu u galay in aan maka iyo odayaasheedii la laynin reer quraysheedna cagta la marinin intuu dadaal u galay waad yaabaysaa abu sufyaan buu soo kaxeeyey rag buu la soo dhex maray oo doonaya abu sufyaan ba raadinahayeyba abu sufyaan waa odaygii quraysheed waa markaasuu nebiga u keenay wuxuu idhi abu sufyaanow maanta haddii maka la galo quraysh waa u dhammaatay wax inaga hadhi maayaan ee waxaad samaysaa nebigaan kuu geynaya heshiis gal magaalada dagaalku ha ka baaqdo dadku ha badbaadeen a ah, cabbaas ibnu cabdulmuطalib qisadiisaa markaad akhridee dadaalka uu bixiyey inay dadkani badbaadaan oo aynan laynin seeftu marin fahamkaaguna gaaban yahay waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo may reerkoodu u danqaday ah, reerkooduu u danqaday quraysh baad danqinaysa warukaadi ma ah ma aha dadka inaad dulmi ugu gargaartaa khalad ah gardarro inaad ku garabsiisaa khalad ah laakiin inaad jeclaato inay badbaadaan oy nabad galaan oy diinta qaataan oo ayna dhammaanin oo ayna baabi'in taasi macnaheedu ma aha inay waxoogaa ay reernima ku qaaday maaha masaladuna waa kala duwan tahayoo laba waxay leedahay laba ma'had bay kala leedahay iyo laba yani waxa weeye tawajuh bay kala leedahay waxaa ka mid ah waxyaalaha laga qaadanaya qisada dadku markay nadaamsan yihiin oy isku duuban yihiin oy madaxdooda iyo minjahooda iyo raciyadoodii ay dad isku xidhan yihiin oo kala dambeeya arrinkaa isagii cadowgu waa kaga baqaa ummad aan nadaam iyo kala dambayn iyo istixgelin iyo ismaqal aan lahaynna cadow kasta waa hunguriyeeyaa waana midda innaga maanta soomaali haddaanayna haysta marba haddaan ismaqal iyo waxwadaqabsi iyo iskaashi iyo nadaam iyo istixgelin iyo dadka xilka haya mas-uuliyadda hayoo la tixgeliye iyo dadka yani waxa wey ummadda matalahayoo la ixtiraamo iyo haddayna nadaam noocaasa ummaddu lahayn waa luqmad bisil oo si fudud loo liqi karo waay waana cunsurka haddaynu soomaali nahay aan ka baaba'sannahay saas way manaa meel yar oo nadaamsan oo waxoogaa kala dambaysa oo ismaqlaysa soomaaligu hadduu arko wuuba xanaaqiba war maxaad la xanaaqiba waxaan kadaata nadaamsanee isdaba joogee kale amar qaadanahaya kale waxaan waaba dhibiba muxuu rabaa fawduu rabaa soo maa fawduu rabaa marka fawdanimadaasi waa cunsur ku tusaya daciifnimo cadowgaaguna waa canaasirta iyo wik bointiga cadowgaagu ka faa'iidaysan waayo curwat ibnu mascuud markuu arkay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi saxaabadiisu siday u qadarinayaan xaakadiisu dhulka dhici mayso soo ma oo weysadiisa way isku laynayaan oo amar hadduu bixiyo way u kala tartamayaan cajiib markii hore wuxuu yidhi maxamedow walle kuwani kuwa ku difaaci doono dagaalami doona ma aha soo ma war kuwan ha ku lugeyn kuwan haddaad rag dagaalamay ugu talagashan tahay awbaashtan aad meelaha ka soo uruurisay niwyayna ku lugeyn markuu arkay raggan iyo qadarinta iyo ixtiraamka iyo kala dambaynta ay nebiga u hayaan quraysh markuu ku noqday muxuu yidhi wuxuu yidhi walle raggan soo arkay adduunka meelaan ku soo arkay maba jiraba kisra iyo kaysar iyo najaashi adduunka kulli waan soo maray buui ninkan soo arkay iyo raggiisu say isugu xidhan yihiin war ninkaasi ninaan waajihi karna ma aha qurayshay ninaad iska celin kartaan dadkiisa maaha maxaa qanciyey odaygaa isagaa waxaa qanciyey dadkan say u ixtiraamayaan madaxooda say nebiga ixtiraamka ugu hayaan say ugu kala u kala dambeeyaan say amarka u qaadanayaan intaasaaba qancisay oo uu ku arkay ummadii marka waxay ku qiimaysan tahay mar hadday jamaacad tahay wada jiro iyo nadaam bay ku qiimaysan tahay umman aan nadaam lahayn khaasatan wakhtigan hadda la joogo caalamku maanta meeshuu marayo ummad aan ixtiraam lahayn oo kala dambayn lahayn oo nadaam lahayn ma jiri karto mana joogi karto mana noolaan karto dhulna ma yeelan karto inay jirtana maba mudnaba saas way macana ummaddu asaasiyaadkay ka mid tahay waa inay leedahay masaalix caamoy ilaaliso oy u wada midaysan tahay waa inay leedahay madax ay wada ilaaliso waa inay leedahay nadaam ay wada ixtiraamto ilaaliso usus waa inay jirto ay nolosheedu ku salaysantaho kulligeed ay wada difaacayso laakiin waxaba yaraatee innaga xeeroo ina xidhaba hadduusan jirinba xadhigna ina xidhinba hadda seen adduunyadan u jiraynaa waa waa inaan uun qaxooti ahaan nahanno nidaam rag samaysteen inaan ku hoos noolaanno waay soo saas maha qaxooti uun nidaam rag samaysteen iyo dawlado rag dhisteen uun ku hoos nool waa inaan noqonno allahuma mar dambe oo ummaddan un intay wax barato uun ilaahay tabaaraka watacala wacyigeeda bedelo oo qaabka loo nool yahay ay barato oo kala dambaynta ay barato oo meesheeda waay laakiin sidan hadda ay tahay sidan hadda ay tahay meel baa jaaliyad yar baa ka samaysmaysa odayaal baa ka jira waxbay hagaajiyaan dadkay u doodaan dawladday wax uga soo dhiciyaan waxbay u qabtaan waxoogaa khaladaad basharna waa iska leeyihin wixii ay wanaag lahaayeen oo dhan la arki maayo soo ma hasha haragga diidan meesha uraysay ka ursataa daqsiguna meesha uraysuuba ku istaagaa sidiisaba soo mogi daqsiga meel nadiif ah masaajidkanoo wada nadiif ah meel yaroo uraysoo saxara taalluu ka raadsan waxaa masaalix lahayo oo dhan ma arkahayo meel yar oo waxoogaa duleel u fiirsan meeshiibuu ku mashquulahaya saasaa la yeelay sana la yeelay sidanaa jirta waxani waxa weeye dan baa la leeyahay waxba ma jiraan meesha waxba laguma hayo ilaa la dumiyo laga takhaluso soo saas ma a wahaakadaha dabeecaddaasaan leenahay south africa keliya maa meel kasta kenya yurub maraykan canada australia meel kastoo tagto mushkilo ummaddan ka weyn ma haysto qabiil qabyaalad wax la yidhaahdo iyo nidaamku ay necabta kala dambayntooy necabto ismaqalkoy necabto ismaqal hadduusan jirinna ma jirto ummaddaas qodobkaasi waxaa fiican waxoogaa bal wacyigeennu inuu kor u soo yara kaco qaabka loo nool yahay aan fahanno waddankan hadda aad joogtaan ee south africa meeqo qowmiyadood baa ku nool ya konton iyo laba tanzaniya waxaa ku nool boqol iyo labaatan iyo shan ilaa boqol iyo soddon qowmiyadood baa ku nool boqol iyo soddon qowmiyadood oo haddana isku maslaxa ah ka war hadda isku luqad maa hal luqadoo commona jirto oo luqada sawaaxiliga ah laakiin qowmiyaad kala dhaqama ah oo kala luqooyina waay south africa waa konton iyo dhowr baad dhahdeen muxuu ahaayey qowmiyo haddana masaalix mushtaragaa jirta yurubtaad aragteen iyo gaaladaasi way hardamayaan waa ururo isma jecla way isnacab yihiin laakiin waxaa jirta masaalix muqadas ah oo aan laga agdhowaan karin cadhiyaa ka agteeda mara waxaa jira masaaxo mucayan ah ooy ciyaari karaan masaaxo mucayan ah oy ciyaar fiildi mucayanoy ku ciyaari karaan baa jirta loo ogolyahay laakiin waxaa jirta wixii intaa ka koreeya masaalix ayna ka agdhowaan karin baa jira muqadas ah waa jirayaan markaa soo saas ma soomaaligu laakiin wuxuu rabaa madax iyo minjaba in laysla dumo waagii dowladdii soomaaliya ay dhisnayd oo nidaam ku jiray ba waxaan garanayaa mar dambe oo nidaamkii dabcay oo burburay oo muxuu ahaay la rafaaday oo malaha waxa weeye dadkii gaaja ay haysooo baa guryihii magaalada ku yaallay kuwo tacbaan oo sakaraad oo gaajaysan baa hoos jooga markaasaa intay kor u fiiriyaan baa waxay leeyihin ilaahu guryahan yaa mar dumiya war maxaad u duminaysaan hadda waxaan rabnaa kuwa guryahan leh iyo annagu inaan hal mar nolosha meel ka wada bilowno yaa war maya ha ka duminine ha ka duminina iyadoo u dhisan adiguna kuwo kala dhis oo raadi hadduu ilaahay kuu qoray ma fahmayo ilaahu dumi aan meel ka wada bilownay buu taagay marka qisada waxyaalaha laga qaadan bay ka mid tahay intidaamka iyo nidaamka iyo ahmiyadda uu leeyahay waxaa laga qaadanayaa qisada haddii nas iyo ra'yi isqabtaan ra'yigu ma leh wax majaala ma leh meel nas yaallo aayad qur'aana meelay taallo xadiid nebi meeluu yaallo waxay ila tahay meel uma bannaana xaggee baynu ka qaadanaynaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh heshiiska inuu galo iyo qodobadiisaba soo ilaahay ma hagaynin nas buu ahaa cumar iyo raggii lahaa iyo saxaabaduna waxay wadeen muxuu ahaa ra'yi buu ahaa ra'yiga si kastood maslaxa uu kuugu muuqdo nas meeluu yaallo ra'yi bannaanka ka mar waxba kama jireen saas way ra'yi meel bannaanka ka mar si kastood kuula quruxsan yahy si kastoo uu kuula quruxsan yahy kuula fiican yahay mar haddii qur'aan iyo sunno iyo meesha yimaadaan adaa khaldan markaa ra'yigaaguna ma saxsanaa hadduu si kasta kuula quruxsan yahy sidaas way leanna nasku waa waxyi allah buu ka yimid waxba kama qarsoona adigase waxbaa kaa qarsoon masaladaas taas waxaa ka mid ah waan soo gabagabaynayna insha allahu tacala horaan idinku sheegay axkaamta ku jirta iyo fawaa'idda iyo siyaasada sharciga ku jirta qisadaas iyo ama dhacdadaas iyo heshiiskaasi lagamama gaari karno laakiin eh, muxuu ahaaye waxaa ka mid oon ugu gabagabayn insha allahu tacaala waxay kutusaysaa dhiigga muslimka ah ruuxa muslimkaa dhiiggiisa culayska uu leeyahay iyo khatarta uu leeyahay iyo sida uu u culus yahay xagaynu ka qaadanaynaa waxaynu ka qaadanaynaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh heshiiskaa qodobadiisu khatarta yihiinee dhibka badan yihiin sababta uu u galay loona geliyey maxay ahayd qur-aankaa sheegay walowlaa rijaalu mu'minuuna wa nisaa'un mu'minaatun lam taclamuuhum an tata'uuhum fatusiibakum minhum macaratun bigayri cilmin liyudkhila allahu fii raxmatii man yashaa low tasayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima magaalada maka waxaa ku noolaa dad mu'miniin ah oo iimaankooda qarsada oo mustadcafiinoo la liito haddii nebigiiyo saxaabadiisa magaalada lagu fasixi lahaa dadkaa iimaankooda qarsanayana aynan aqoonin magaaladiina dagaal ku galaan dadkaa walaalahoodee aynan garanaynin soo cagta marin maayaan soo dhib ka soo gaadhi maayo soo barri ku ceeboobi maayaanoo ma soo baxayso walaalahood xataa way laayeen soo ka imaan mayso sayna taasi u dhicin muuminiin baa magaalada jooga qarsoon oydaan garanaynin haddii dagaal aad ku gashaanna dhibaata soo gaadhi idinkana dembi iyo ceebay idinkaga imaan saas daraaddeed heshiiska gal magaaladana ka noqo soo ma qodob buu marka ahaa qodob buu marka ahaa asaasi ah in muslimiinta magaalada maka ku nool dhiiggooda la badbaadiyo heshiiskaasi tobanka sana ah waxa loo galay kaasu ah magaalada waxa looga noqday taasay ahayd magaalada waxa looga noqday taas ah eh, qodobadan adayga badan ee adag in la qaato cilladu waxay ahayd dhiigga muslimiinta lagu baajinaya magaalada ku jira ee mustadcafiinta ah qodobadaasoo dhan qaado muslimkii soo islaam waan idiin soo celin alraxmaan iraxiim tir rasuulullaahi tir muxuu ahay waxan oo dhan maxaa loo gelayaa waxaa loo gelayaa dadka magaalada ku jira muslimiinta dhiiggoodu ha badbaado soo saas maaha qodob waa qodobka qodobka labaadi wax weeye xikmadda labaadi ku jirtay in ilaahay qaar ka mida quraysh iyo dadka magaalada jooga ayuu la damacsan yahay inuu dib ka hanuuniyo iimaan siiyo liyudkhila allahu fii raxmatihi man yashaa dad baa la rabaa in naxariista la geliyo oo dagaalkan waxaa loo dibdhigayaa qaar baa la rabaa inay soo islaamaan jaanis loo siiyo inay diinta soo galaan labadaa qodob baa lagu cileeyey meeshaa waxaynu ka qaadan dhiigga muslimku waa culus yahay daadintiisuna waa culus tahay in laga taxadarana waa waajib in laga warwareegana waa waajib magaalo la qabsan lahaa haddii dhacdo dhul lala wareegi lahaa haddii dhaco gaalo laga adkaan lahaa haddii dhacdo laakiin dhiigga muslimku ha badbaado soo saas maha dhiigga muslimku ha badbaado culayska uu ilaahay agtiisa ka leeyahay baad garan kartaa marka intaasoo dhan xikmadda kale ku jirta waxaa ka mid ee eh qiimaha badan muddadaa heshiiska la galay labadaas sano dacwadu waxay heshay jaanis dacwadu waxay heshay nabadgelyo waa la ysdhex galay qabaa'ishii baa diinta la gaadhsiiyey jaaniskaa nabadgelyada ee dacwadu ay heshayna xikmad aad u weyn bay ahayd waana midda rabbi ku tilmaamay inaa fataxnaa laka fatxan mubiina fatxi cad bay ahayd furiid cad bay ahayd nasri iyo guul cad bay ahayd sababtuna waxa weeye waxay gogol xaadh u ahayd furashada mako waxaad ku garan kartaan nebigu markuu xudaybiye tegayey meeqa nin buu watay ya kun iyo dhowr boqol soo saas ma maa laba sano kadib markuu dullaankii maka galoo maka qabsanayay laba sanana ka soo wareegtay ragga uu watay waxay ahaayeen toban kun oo nin buu watay farqi intee leeq baa u dhexeeya soo farqi aad u weyn ma ah kun iyo shan boqoloo nin iyo toban kun oo nin soo farqi uma dhexeeyo farqigaasi goormuu soo galay diinta islaamka oo nebiga u yimid labadii sano ee nabadda la bay soo galeen badankood labadii sano waxaa diinta soo galay dad aad u fara badan oo laga yaabo muddadii dheeraydee nebigu uu soo jiray salawaatu rabbi wasalam tiro intaasa inayna soo islaamin maxaa laga faa'iidaystay nabaddaasaa laga faa'idaystay dadkii baa isu gudbay dacwadii baa la gaadhsiiyey tawxiidkii baa gaadhay dadkii diinta laga hortaagnaabaa tawxiidkii maqlay saasaa loo soo islaamay meeshaa iyadana waxaa laga faa'idaysan dacwadu inay tahay muhimmadda talabaad weeyaane xabadda iyo dagaalka iyo jihaadku wuxuu jihaadka hubaysani wuxuu wasiilo u yahay jihaadka kelimada iyo dacwada meeshii dacwadu furi weydo ayaa xabaddiiyo dagaalka lagu furaa laakiin dacwada markii la furana waa inay dacwadu gudubto waa inay dacwadu gudubto saas daraaddeed dagaalku waa wasiilo loo isticmaalo in xaqa iyo towxiidka lagu gudbiyo faa'iido weyn bay ahayd oo muslimiintu ay heleen waana sababtii maka nebigu uu ku qabsaday salawaatu rabbi waslamu caleyh ciidanka intaa la-ega maka qabtay muddadaasay diinta soo galeen oo soo islaameen waxaan kaga baxayaa oon ku gebagabaynayo qodobka igu dambeeya uu yahay arrimaha muslimiinta iyo talooyinkooda caamka iyo masaalixdooda iyo dagaalkooda iyo nabadooda iyo heshiiskooda marka laga hadlayo ma aha in lagu dhiso xamaasad ma aha in lagu dhiso caadifo ee waxaa lagu dhisaa xigmad waxaa lagu dhisaa waayo aragnimo waxaa lagu dhisaayo intaasoo dhan ka horreeya sharci si deggan baa looga baaraandegaa qadiyad caam ah oo nabad hadday noqotona ummadda iyo dalkeeda saamaynaya hadday dagaal noqotona ummadda iyo dalkeediiyo diinteediiyo dumarkoodiiyo carruurteeda saamaynaya si fudud looma qaato xamaasna laguma qaato soo saas ma si deggan iyo dadeggan iyo waaye arag iyo dad waxgarada iyo dad diin leh iyo dad aqoon leh ayaa ka baaraandega markii laga baaraandegoo la rogrogo ayaa la qaataa dagaal ama nabad masaalixda muslimiinta ee caamka ana laguma khamaara sideedaba laguma khamaaroo caadifo laguma saleeyo sidaas daraaddeed baa nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh qadaayaadka waaweynee sidaasoo kale ah waatan soo tilmaannay inta badan taluu gelin jiray shuuruu gelin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh maxaa yeelay halistoodaa badan khatartoodaa badan laakiin maanta waxaa dhacday arrintii nebigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo ah idaa wusida almru ilaa hayri ahlihi faintadir isaaca markii arrinka muslimiinta loo tiiriyo cid aan ehelkeeda ahayn oy ka tala bixiyaan dadaan ehelkeedii ahayn oo xamaas iyo caadifo lagu dhiso oo cilmigii iyo waaye aragnimadii iyo experiensigii laga fogeeyo markaa isaga ah nebigu wuxu uhi sal ly sl saacadda sug qiyaamadii baaba soo dhowba zamanku waa fasaaday ah, waxaa kaloo nebiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh waxaa imaan doona sannado sannadahaasoo khadeecid badan sannadahaasoo midkii khaa'inka ahaa la aamini kii aaminka ahaana khayaano lagu xukumi kii beenaalaha ahaana runlow loo qaadan kii runsheegga ahaana beenaalo lagu xukumi sannada noocaasaa imaan doona miisaankii iyo maqaayiistao dhan ay bedelmi doonaan isrogi doonaan nabigu wuxu uhi sal lay waslam watantiqu fiiha ruwaybida xilligaa isagaa waxaa hadli doona dadka dad ruwaybida la yidhaahdo nebigu waxay yidhahdeen rasuulka ilaah ruwaybida maxay tahay wuxuu yidhi alrajulu taafih yatakallamu fii amri alcaamma nin liita oo caqli yar oo xikmad yar oo aqoon yar oo diin yar ama diinba aan lahayn iska liita ayaa wuxuu ka hadlayaa arrimihii caamka ahaa ee muslimiinta taasaa imaan doonta buu nebigu yhi salawatu rabbi waslamu caleyh waa tan maanta taagan waa nin talo leh iyo nin ra'yi leh iyo nin waaye arag ah iyo nin aqoon leh iyo nin cilmi leh tala gacan uguma jirto soo saas ma tala gacan uguma jirto dhinacnaba cidda ka talinaysa go-aanka ka gaadhaysa meeshay doonta marinaysaay dadkeedii ma ah soo ma in alle intii mudnayd ehelkana u ahayd waa gacankugabad waa cararay nafsii nafsii buu taagan yahay nafsii nafsii buu taagan yahay soo saas ma masaladu marka waxay kutusaysaa xadiidku ah, qisada laga qaadan qadaayaadka muslimiinta caamka xamaas laguma xalliyo soo saas maa go'aamadan markii nebigu uu qaatay cumar iyo saxaabadiisoo ma xamaasoonin soo mayna caatifoonin soo arrintii mayna liqi waayin haddana maca daalika meesha hawl kala socota soo saas maaha xamaas iyo caadifo howlahan laguma qaabilee ama nas iyo waxyi iyo cilmi baa lagu xalliyaa ama khibrad iyo waaye aragnimo iyo hawl iyo miisaan baa la saaraa halkaasay marka martayo masaalixda muslimiinta iyo qadaayaadkoodu rogrogid badan bay u baahan tahay khaasatan qadaayaadka silmiga iyo xarbiga dhinacyo badan in layska taago oon lagu fududaanin bay u baahan tahay qisada waxyaalaha laga faa'idaysan bay ka mid tahay wayna fara badan yihiin kama gaadhi karno fawaa'idda ay leedahay heshiiskii xudaybiya iyo qisada iyo dhacdadaas laakiin intaas ayuu wakhtigu inagaga dhammaaday ee aan ku ekayno insha allahu tacaala hada wabillahi towfiq wsala allahuma wslam cala nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi waslem jasaaka allahu khayran sheekh moxamed ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa miisaankiisa xasanaadka inuu ugu daro maalin uu uga baahi badan yahayna uu ku daro miisaankiisa xasanaadka ah innagana ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga dhigo kuwa hadalkiisa wanaagsan qaata wakhtigii oo gebagaba awgeed waxaan weydiinaynaa su'aalo dhowr ah sheekhana waxaan ka codsanaynaa inuu soo gaabiyo su'aalaha aad bay noogu bateen su-aasha koowaad sheekh wuxuu leeyahay ninkan anoo waddankii jooga ayuu walaalka ii soo qaaday lacag buu ii soo diray koonfur afrikuu i keenay wuxuu igu yidhi lacagtii aan kugu soo qaaday waa kuu cafis anna waan shaqo tegay anoo shaqaynhaya maadaamaanu account lahayn accountigiisuu iisoo qoray accountigiisa saan wax ugu urursan jiray waa dambe unbu markaan idhi lacagtii iisoo bixi bu yidhi waxba kuuma hayo arrintaas shareecadu maxay ka qabtaa bismi illahi raxmaan raxiim ma garanayo waxba kuma hayo yacni walaalo isdhacay waa la arki jiray inuu ku dhacay baa <laughs> iyay u muuqataa taqriiban hadday macnaheedu tahay lacagtii hore ee uu siiyey dib ma iiga goosan karaa dhankaa uun haddii laga fiiriyo jawaabtuna noqon karto maya leanna wuxuu ruuxu baxsado dib uguma noqon karo nebigu wuxuu uhi sal lla ly wasalam alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yaqii'u uma yacuudu fii qay'ihi ruux wuxuu baxsaday dib ugu noqonayaa waa sidii ay mantagay oo mantagiisii dib u cunay oo kale laysa lanaa maalu sawbu buu nabigu sal lay waslam hal ruux baa loo ogol yahay wixii uu bixiyey inuu dib u soo ceshadoo ku noqon karo waa waalidka ilmihiisa wuxuu siiyo wuu kaga noqon karaa laakiin cid kale maya marka kaama goosan karo wixii uu ku siiyey ee uu kuu saamaxay ama lacagtan kale uu qaatay ee ku yidhi waxba kuuma hayo hadda waa uun walaalkaa oo ku dhacay weeye haddaad u saamaxaysa iyo haddaad farsamo kaga raadsan ha dilin uun insha allahu tacaala wabilahi tawfiiq jasaaka allah khayrsha ninkan wuxuu leeyahay waxaa jira wax la yidhaahdo islamic insurance oo ka jira koonfur africa inshuransigaas wuxuu bixiyaa gaadhiyaal guryo ekistara ayaa ah, wixii lamida ka sii badan ma la geli karaa inshuransigaa isagaa sheekh jasaaka allah khayr ah, bismi illahi raxmaan raxiim aniga waan aqaanaa islamic insurance wax la yidhaahdo inuu caalamka ka jiro laakiin south africa midka ka jiraayey ma kii islaamiga ahaaba mise waayahan magacyada waa la yskaga adeegtaaye waa miduun magacuyaal ah xaqiiqadiisuna ayna saxsanayn